bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaamu عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbihi أجmaciin ama bacd qaala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu uksuhum mima talbasuun wuxuu baab yahay addoommada ku aradbixi waxaad idinku xidhanaysaane dhar ahaan u qadataan xadaanaa muxamed ibn cabaad yaan booday xadaanaa muxamed ibnu bilaal abu cabdilaahi albasri saduuqun yuqrib xadaanaa muxamed ibnu bilaal abu cabdilaahi albasri saduuqun yuqrib qaala xadaanaa cimraan ibnu dawaar ibnu dawaar abulcawaan baa loo yaqaana can qataada ibni dacaamat asaduusi can zuraarata bni abi wfa zuraarata ibni abi awfa alqaadi iqa zuraara ibni awfa waa min hiqaati الtaabiciin nin hiqoo jaliila wey can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam man daraba ninkii garaaca darban garaacitaan uqtusa waa laga qisaasan ama waa laga dandhaban oo laga goosan minhu xaggiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaama yacni ruux bini aadama ruuxii dulmi dhurbaxa oo geysta ama garaaca maalinka qiyaama waa laga goynayaa bacdu almasaadir waxay qorayaan man daraba sawtan sawtan taasaana kulil masaadir u badan yihiin yani sawtan waa shaabuug ama jeedal almuhim waxaa weye ninkii gacanqaad geysta ama dhurbaaxa ha ku dhufto ruuxi bini aadamka ama ul ha ku dhufto ama shaabuug iyo jeedal ha u geystee maalinka qyaama waa lagaa goyn waba lasu dhaafi maayo man daraba ninkii garaacoo ku dhufta ruux bini aadama darban garaacitaan aw sawtan ama shaabuug ikhtusa waa laga qisaasan minhu xaggiisa ywma alqiyaama xadaanaa khaliifata bnu khayaad iqatun xaafid alcasfuri xadaanaa cabdullahi bnu raja abu cimraan iqatun xaafid qaala xadaanaa abu cawaam cimraan haddaynu soo marayn abu cawaam haddaynu soo maray waa ninkii cimraan ahaa cimraan sanadka hore ku jira wey can qataada bni dacaamat asaduusi can cabdilaahi bni shaqiiq alcuqayli wa iqatun xaafid min kibaar الtaabiciin can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal can الnabiy man daraba darban ninkii garaacitaan wax garaaco gacan geystay ee adin geystay dulman gardaro man daraba darban dulman isagoo darbigu dulmi yahay lanno daraba darb marka hore waxay iska ahayd muطlaq hadda laakiin xadiidka dambe wuu qaydayaayo ninkii gacanqaad geysta iyo adin qaada ama af qaada oo weliba gardaraa oo xadgudub ah man daraba darban xaala kownihi dulman ama darbigaasoo dulman gardara ah iqtusa waa laga qisaasan minhu yowma alqiyaama baabu uksuuhum mima talbasuun wuxuu baab yahay wixii gacanqaad iyo adinha xadiidku waa ka hadlay sheekhu haddana wuxuu ka hadlayaa in qolyaha khudamta ama kula shaqeeya ama carruurtaada ama ahalka ama qaraabada ama addoommada ah in dharka adugu aad xidhanayso kale aad u xidho adugu inaad suud iyo alaab isku ridood ku shubto ood xaragootood shaxartaanto ayaguna dhar hun oo laga baxay aad meelaha ku tuurto cawrada muuqato oo ay kharibnaadaan lama ogolo lanna waa dulmi mana fiicno adigana munaasibka kuma ah xadaana muxamed bn cabaad almaki saduuq qaala xadaana xaatim ismaaciil iqat ma'muun can yacquub ibn mujaahid iqat xaafid can abi xasra yacquub ibn mujaahid abi xasra isaga weeye kunyadiis yacquub ibn mujaahid waa nin saqaal laakiin kunyadiisana abi xasra loo yaqaana can cubaadata ibn اlwaliid ibn cubaadata bnu saamit waa dhashii saxaabiga jaliilka cubaada ibnu saamit radi allahu tacaala canhu waana iqa cubaaduhu qaala wuxuu yidhi cubaada kharajtu waan baxay ana aniga iyo wa abi aabbahay aniga aabbahay baanu israacnay aabbihiina da waa weliid ile cubaada waa ina weliid aabbihii weliid wey nalub اlcilma anagoo cilmi doonayno cilmi barasho u baxnay iyo cilmi doon iyo xeernimo fii hada alxayi qoyskan iyo qabiilkan baanu cilmi ka dalbaynay dalbayna min ansaar alxay hiya alqabiila wاlusra ayb ansaar maadaama ay madiine ayagu deganaayeen nabiguna ayagu usoo soo martay u jirooday cilmiga nabi maxamed madiinu ku hadhay wey waagi dambe farcamay oo maki iyo ciraaq iyo kuufe iyo shaam iyo meel u farcamay mooyee asalkiis wuxuu ahaa weeye madiina kharajtu waan baxay ana aniga cubaado ah iyo waabi aabbahay oo weliid ah nalub اlcilma anagoo cilmi doonayna cilmi dalbayna fii hada alxayi yani min hada alxay annagoo ka dalbayna qoyskan dhexdiisa ama qabiilkan dhexdiisa min alansaari ansaara qabla an yahlaku intaysan halaagsan qabla an yahliku intaysan dhammaanin oo inla geeriyo wad baa yaa jire fa kaana awalu man laqiina ruuxuu u horreeyen la kulanay muxuu ahaa abulyasar fakaanu awal man laqiinaa ninkii nala kulmay u horreeyey wuxuu ahaa abulyaasa marka waa in markaa awaladaa la kordhabo aniga waa ii godan tahay laakiin awala in la kordhabo wey fakaana abulyasar abulyasar wuxuu ahaa awala man laqiinaa ruuxuu u horreeyen la kulanna wey saaxibu nabiy nabi saaxiibkiisa ah ruuxuu u horreeyey ansaareed een la kulannay wuxuu ahaa ninka loo yaqaana abulyasar waana saxaabi jaliil magaciisana waxa loo yaqaana kacab bni camr asulami wa macahu hulaamun waxaana la socday addoon oo lahu abulyasar u sugnaaday markaan la kulmaynay saxaabiga jaliilka abulyasara waxaa la socday addoonkiisi wa calaa abilyasar abilyasar wuxuu qabay oo labisnaa ama dushiisa ahaa burdatun macawis iyo wa macaafiriyun shamlad goshaal ah macawisna wuu qabay goshaalna garbu u saaraa wa calaa abilyasar abilyasar dushiisa waxaa saaraa weeye oo hub ahaanaysi u watay iyo labis burda macawis iyo wamacaafiriyun go shaal ama shamlad waxaa tidhahdaba wa calaa hulaamihi hulaamkiisana waxaa saaraa burdatun yacni macawis wey iyo wamacaafiriyun go shaala ama shamlad waxaa tidhahdaba waadana way isdabamarayaan macaafiriga ayaa waxay leeyihiyaa macawis ah oo waa dhar laga samayn jiray laga keeni jiray yaman yaman laga keeni jiray oo qabiila loo yaqaana macaafir reer bani macaafir ay samayn jireen oo dharka ka duwan oo qaali ah oo quruxsan oo si fiican loo sameeyey marka macaafiriga qaalisan oo sarreeya xagga tayada iyo qiimahaba burdaduna waa shamlad yar ama cumaamad yar ama go' yar wey si kastaba ha noqotee nin kasta wuxuu watay saxaabigu wuxuu watay macawis iyo go' adduunkiisuna wuxuu wataa macawis iyo go' isku mid ah ayib maxaa laakiin nin kasta haddii laysdhaafso o laysweydaarsado meesha waxaa ka soo bixi isku joog isku joog haddii addoonka laiskugu daro labada macaafiri waa isku joog korna macaafiri hoosna macaafiri isku joog wey haddii laiskugu daro abuburdo labada macaafirna waa isku joog haddii labada macawiso laiskugu kaadan wa isku joog laakiin isudhaf bay u qabaan ninkan hal macaafiri iyo hal macawis ninkanna hal macaafiri iyo hal macawis warka waad fahanteen bay la tahay tiibaa ay ka hadli doonaan cubaadi iyo aabbihii faqultu lahu waxaan ku yidhi abulyasar yaa cami adeerkayow wuxuu la hadlayaa cubaada wuxuu la hadlayaa abulyasar taye low adaad qadan lahayd burdata khulaamika addoonkaada macawishiisa oo actaytahu aad siisa macaafirigaada aw akhadta ama aad qaadato macaafiriyahu wa acطaytahu burdataka kaanad calayka xulla wa calayhi xulla caqliguu keenay cubaad sooma jeedin ayib intaad wada qabtaan bu adugu aad qabto hal macaafira iyo hal macawis burdo asaguna shaal iyo macawis isku qabo haddaad labadan shaal iyo labada shamladood aduu isku aadisato ood hoosna ku xigato go shaaloo quruxsan korna aad saa saarato isku joog wey haddaad bedelato macawista yamaaniga aad hoos marsato korna tu kala saaratana waa isku joog alaabtanka ee weydaarsan ee isdhaafka isku aadiye buui low akhadta haddaad qaadan lahayd burdata hulaamika adoonkaada macawistiisa oo acaytahu aad siiso macaafiriyaka macawistada yamaaniga ah ee qiimaha badan aw akhadta ama aad qaadato macaafiriyahu asaga tiisa yamaaniga qiimaha badan ee shaalkaa ah oo acaytahu aad siiso burdataka macawistaada kaanad waxay noqon lahayd isdhaafkaasi iyo hawshaa la qabtay calayka dushaada xulla isku joog iyo billad wa calayhi cala alhulaamina xulla ayb xulla isku noqon lahayd bu hawshii waa war dhammayd famasaxa ra'sii abulyasar madaxuusa ayay taabtay wiil yaroo xogow xaradoon haya oo hawl doonha in u arkay burduquna waa nin waayeelo waxyaaba badan la socdo cilmina u leh ayib bimacnaa meesha waxay ku jirta addoonkan uu quurla'yahay ninka la cubaada addoonku hawla u quurla'ya tala fiican meeshu waa tahay laakiin waxaa ku jira annagu waxaan soo gaarnay addoommada wax yar loo xidxidhay alaabtan waa weyn adeero maa ka daysi wey laakiin wuxuu u dhigay si farsan buu u sheegay su habaysan buu u gudbiyey saxaabigu marka waa dareemhaya hawsha ayada ninku nin dhoohan ma aha saxaabadu dad caqli badan ba ahaye ayib cumar baa wuxuu qabtay nin bilaabo ag labada dhinacba af ku leh oo dhexda la qabso dhexda la qabsadaa uu ka miyir qabaa xagga hore waa maylin wey xagga dambena maylin wey dhexda la qabtaa wixii hore kaaga yimaada saasaad ugu dhufanaysa gadaalna saasaad leedahay waa laba aflo wey maligii baa meeluu ka miyir qaba dhexdaa ka jirta markaasuu waxaan see dhahaysa hilbahan ku cunnaa buuri in majuusi ah markaasuu makaan hilib lagu cunahaa bakoorad buu kala daanay wuxuu ihi lastu bikhib'in eh, waalkhibu yakhdacunii buui dhagarrow ma ihibo laakiin nin dhagarrowa ah ima dhagri kara buui anuu khaa'in sirlow ah oo dhagar qaba haddaan cumar ahay ma ihibo laakiin khaa'in ima siri karo waan garan war mid hilib lagu cuno daabqu ma lahaydoo la qabsan jiroo meelaha iska taallay haweenku marna <laughs> mulaca ku diri jireen marna ku jirjiran jireen maaha baalkan laba aflehe dhexda la qabtay waranka ee ragga lagu laayo miy waxaa tiri waxaan ku cunnaa hilbaan ku cunnaa burbuu kala daali almuhim waxaa weye saxaabigu u dareemay cibaada inuu leeyahay addoonku hawshan kuma fiicinee labada marood ee fiifiican ka qaado aduu isku duwo asal labadan yararkii burdooyinkasi meelaha la ordee warkaasuu meesha iyuu ka dareemay fa wuu masaxay abulyasar ra'si madaxay uu gacantu saa i saaray buu gacantu madaxa isaa iga mari wa qaala wuxuu yidhi allaahuma baarik fiihi ilaah barake waa in ducadu kaasoo horayso yani saxaabadood ku arkaysaa marka in yar xataa ruuxa saxayaan duca ka horaysa waa dhaqani carabtu nagaga fiican yihiin wey ka soomaaliga wax ka bilaabay dukaankii yaraa kii xumaa baabuurkii xumaa darsigii xumaa masaajidkii xumaa wax kasta waa saas yani intii yarayd buu ka bilaabi xoogow xayn ah xoogow halaa ah, waa geelada boqol ah oo tiro gaar ah ka badan ayo dhowr boqol u degan kaas xoogow meelahan ku haya waaad war ka warmaashid warmaasha me biyo cabaal naftaa meelaha ku celina dhowr dukaan baa u furan war alxamdulilah iska de cidna wax kuguma haysata ma muslimiintu ninaa wax u turta mooyee cid ku dhic ama ku xooga ma jira waxaad tidhahdaa ilaah noo barakay waan barwaaqaysana alxamdulilah naftu adoo koysa ilah kamaad sheego aan lagu barakayn laakiin haddaad tiraa kii xumaa kii qamacayrkaa bul iyo balaayo balaayin baad ka qaadi in allaha yakrahu اlbu'sa wاtabaa'us xadii saxiixa ah, oo ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu necab yahay oo kohdaa balaayo sheegga iyo sheegashadaba inaad sheegashod calaadsooda weligaa un tirada kanaan ahay anaa u daran qamaaciiri balaayo aad sheegatay iyo dhibaato xaggana ruuxii kaa horreeyaba aad eh, kala soo horbood mushkilo wey somaalidu waxay tiradaa qaarkood waxay yidhahdaan calaacal faan baa dhaama calaacal bay dhaheen faan baa dhaama yacni bimacnaa halla faana ma ah oo faanku laftirkiisu mara baan la ogolayn oo xaaraam yahay haalibanba waa xaaraan mara la fasaxana waa jira laakiin intaad calaacalad bastayba ahayd sakaraadma balaayo sheegan lahayd ee baahidaada ummadda kugu caayi lahayd ee laguu ogaan lahaa cidna wax kugu tari maysa ayar waan fiicana iska dheh cadowgaa maxay dheheen dhuxsagaa lagu subkadaa waidaa tusibka khasaasatun fatajamuli wey ayib waa in lashabeeyo marka wuxuu uhi saxaabiga allaahuma allah baarik barakee oo khayrkiisa badi weeye fiihi fii cubaada yabna akhi kadib waa loo soo dhigtay yabna akhi waakii wiilkiisiiow adeerow wey basura caynaya indhahaygu waxay arkeen haatayni ee labadan abuur labada indhood waxaan saaray hee oo wa samica u maqlay udanaya labada dhagood ay maqleen haatayni buui labada dhagoodna waxay maqleen indhahana aan saaray hee wawacaahu uu qabtay buuhi qalbi qalbigan uu abtay oon qalbigana geliy on qabtoon xifdiyey oon cidna ii meeri aanan lahayn wa ashaara wuxuuna farta ku fiqay saxaabiga abulyasara markuu arrintaa ka hadlayay ilaa niyaati qalbihi qalbigiisa xididadiisa farta ku iay qalbigu meesha ku jir qalbiga inuu weeleeyey buui niyaadku waa xididaha qalbiga gala halbowlayaasha qalbiga gala wey ayib wa ashaara xufuurta ku fiqay oo milaaray markuu qalbiga ka hadlahay suu u qabtay u xifdiya uu tilmaamayey ilaa niyaati qalbihi wadnihiisa xididiisu eh, ishaaray <clears throat> niyaadku marka waa xididka dhiigga ku shuba wadnaha kana qaada w ayb halbowlahaas khatarta awl yaquulu nabigu ale sal slam acimiuhum mima taakuluun waksuuhum mima talbasuun wa kaana an wakaana an uciyahu min mataaci dunya ahwana calaya min an yahuda xasanaati ym qiyaama wakaana an uiih aw an uciyah min mataaci dunya ahwanu calaya min an yahuda xasanaati ywma alqiyaama wuxuu ihi marka basura caynaya haatayn wa samica udunaya haatayn wawacaahu qalbii wa ashaara ilaa niyaati qalbihi ilaa cirqi qalbihi xiidkii qalbigiisu tilmaamay oo maxaan maqlay oon arkay annabiyan arkayo sal l slam yaquulu leh dhagahaygu waxay maqleen codka nebi maxamed waxay arkeen eh, indhahaygu waxay arkeen nebi maxamed ayib oo hadalkiisana qalbiga aan geliyey muxuu lahaa nabigu waa kana acimuuhum quudiya oo ka dharjiya addoommada mimaa taakuluuna waxaad cunaysaan xaggiisa cuntadaad raashiinkaad karsata wax ka sii intaad beriisi iyo baasti iyo alleesiyo alaab isku dhufato ayaga ugaalaha ku feedhagoyni so mushkilo maaha intaa adugu darab iyo hilib macaan iyo alamaan iyo kurs iyo aad sakaar ka dharagto ayaga minjimi iyo ku dil yani waa arrin aan la ogolan ayib waksuuhun ku arad bixiya oo huwiya mima talbasuuna waxay xidhataan dharka dharkaad huwataan iyo labiskiin wax ka siiyow ayib haddaad dhar soo jaro asna u soo <clears throat> wa kaana wuxuu ihi saxaabigu ka hadlay saxaabiga abulesra wuxuu leeyahy wa kaana waxaana abuure an ucطiyahu inaan siiyo min mataaci dunya adduunyada bedhbirhkeeda iyo raaxadeeda inaan siiya ahwana iga fudud calaya dusheeda min an yaahuda inuu qaato xasanaatii ajirkayga xasanaadka iyo tawaabkayga yoma bu adeerow buu hi maanta inaan adduunyadii waxaan heli karaa siiyo buui oo waxaan ugu baahnaa asagaan ku wanaajiyo oo labiskii fiicnaa asagaan siiy ayaa ii dhaanta maalinka qiyaman xasanadkaiga qaato bu warka maku dhacay hawa dhacay wey jooji warka mar dambe isku darso shamlashamlad iyo burdayn iyo meesha lebis baa ka soo bixi isku jooga halaha jooji wakaana warku wuxuu yahay weeyo mahadhadu waxaa weeye an nucطiyahu inaan siiyo ee addoonkaana ila socda min mataaci dunyaa adduunyada bidhbidhkeeda iyo bilicdeeda ayaa ahwanu calaya iga fudboori min an yaahuda xasanaati yowma alqiyaama idan marka meesha nabar baa ku gaadhay ninka cibaadaha durba dersi baa la siiyey cilmi doon buu u baxay cilmiguu u baxay durba xadiis baa loo dhiibay kow weliba qiso leh oo weliba tatbiiq wata nabi maxamed baan ka maqla asagoo le addoommada waxaad cunaysaan wax ka siiya waxaad xidhanaysaan oo kale u xidha addoonkan saasaan marka halkan macaafiri iyo burda iskugu siiyey aniguna aan burday macaafir u xidha muxuu qaba waxaad qabtoo kal qaba adeerow dhan yahay idan waxaan dabaqayaa nas nabi maxamed sal slam idan xadiidkii oo manquula la siiyey maca tabiiqihi marka cilmigu raadinaya waa helay o waa haya xadaana saciid ibnu sulaymaan abu cumaan alxaafid ثiqة mutqin qala xadaثna marwan ibn mucaawiyaة الfazari ثiqaة xaafid yudlis asmاء shuyuukh qala xadaثna الfضل ibn mubashir almadani fiihi liin xoogu ضacfi baa ku jira wadaadkan dambe qaala wuxuu ihi sheekhaas samictu jaabir bn cabdiلlah baan maqlay ibn cabdillahi bn camr ibn xasm alansaari yaquulu asagoo leh ibn xaraam yaquulu asagoo leh kaana الnabiyu nabigu wuxuu ahaa yuusii kii dardaarma bilmamluukiina dadka la mulkiye gacanta lagu hayo khayran wanaag buu dardaarmi jiray yani addoommada in laga hagaago oo la wanaajiyo nabigu ka hadli jiray wayaquul wuxuuna odhan jiray acimuuhum qoodiya oo wax ka siiya raashin ahaan mimaa ta'kuluun yanii shaygaad cunaysaan xaggiisa wax ka siiya kaad cunaysaanoo kale alla siiyo wy wa albisuuhum u xidha min labuusikum dharkiinnana wax ka siiya wy labiskiinna wax ka siiya dharkaad xidhataan oo kale wax ka siiya ayib walaa tucadibuha cadaabina yaan la ciqaabin khalq allahi caza wajal hadday khaldamaan ama sakatiyaan ama dhib la yimaadaan bini aadam weeye waa surmaseegtayn karaaye ha loo dulqaato ha la cafiyo ha la waaniyo ha loo xirma qaboojiyo yaan burka lagu lafa bixinin yaan la cadaabin baabu sibaabi alcabiid wuxuu baab yahay addoommaho la caayo ama lagu caraatamo xadaثna aadam ibn iyaas alxaafid iqa min shuyuukh الbukhaarي qala xadaثna shucb bn الxajaaj abu bistam alwasطi qala xadaثna wasil bn xayaan alaxdab alasadi iqaة habt waa min rijaal jamaca qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay almacruur ibnu suwayd abu umayat alkuufi waa nin mucamar ilaa boqol iyo dhowr iyo labaatan buu gaadhay min kibaar taabiciin weydi ayib yaquulu asagoo leh ra'aytu abaa darin abaadar baan arka alkhifaari wa calayhi xulla asagoo bilad qaba walxaal calayhi dushiisa ay tahay xulla isku joog wa calaa hulaamihi addoonkiisana waxaa saraa oo uu qabay asaguna xulla bilad kale fasa'alnaahu waxaanu weydiinay abidar can daalika arrinkaas wuxuu asaguna usoo xidhay xullad iyo isku joog addoonkiisana uu xullad iyo bilad ogu xidhay baanu weydiinay faqaala dar wuxuu ku jawaabay innii anigu saababtu waxaan la caraatamay rajula nin baanu waaga xilligii nabi maxamed jooga la caraatay rag waa isqabanhayaa nin baan maalin isgallay buui bilaal inuu yaha lagu sheegaa bacdu riwaayaat aan sugnayn weliba bilaal bay tilmaamaan ilaa amminka nas sugan oo tilmaamaya caddaynaya qeexaya abudar ninkuu la caraatamay lama sheegin inii anugu sababtu waxaan iscaynay rajula nin baan la caraatamay fashakaanii markaasuu iga ishtakooday fashakaanii nabigu iga dacwooday wey ila nabi nabigu iga ashtakooda iga dacwood faqaala lilnabiyu nabigu wuxuu ugu yidhi acayartahu maku ceebaysay oo maku cayday biummi hooyadii yabna sawdaa buu ku yidhi baa la yidhahdaa kay hooyadii madoobaydow addoon baa ku dhashay madow buu ku yidhi nin intay iscaayan isku dhaceen arwaxay hooyadii madow naga leexa buul ayib fii saxix albakhaari waxaa ku sugan isla xadiidka marku ka hadlhayo inaka mraun fiika jaahiliya inaka mra'un fiika jaahiliya war ninkan markaad iscaynayseen akhlaaqtiisa iyo dhaqankiisa iyo xumaantiisa baa habboon weliba haddaad cay inaad ku caydo inaan caydo la hadday tahay xataa inaad ninka ka magsato ood iska dhiciso aad doonayso oo bal balciil baxdo asagu wuxuu yahay ku cay ayib hadduu foolxumo asagu qabo hadduu fulaynimo qabo hadduu bakaylnimo qabo asaga weerar laakiin hooyadii inaad u wareegto ayib oo nasab iyo isir iyo ah asal aad durto waxaa la yidhi inaka mra'un ruux baa tahay abowdarow fiika jaahiliya xoogow dhaqankii gaalada weli kugu dhiman ba layidhi dhaqanka gaalada qayb ka mida ah, yani waa bacdu اljaahiliya mulaq ma ah inaka jaahiliyun lama dhigin waxaa la yidhi fiika jaahiliya nooc min aljahiliya kugu jirta idan bacda alrisaala wa bacda alislaam jaahiliya mulaqa lama idlaaqi horo ayb hadda waxaynu ku jirnaa jaahiliya lama odhan karo laakiin bacdu lmuslimiin shirkiyaad iyo khuraafaad iyo dhaqan xumo iyo caadaad jaahiliya intay ku dhacaan baa odhan karaa fiihim jaahiliya ku jirta laakiin lama odhan karo kulligood baa jaahiliya lan jahiliya wixii qabla islam baa la itlaaqi karaa wixii ka dambeeya waxaa weeyaan waa nisba ama waa juziya ayib <clears throat> qultu waxaa nabi maxamed nacam saxaabaduma darkhaalka ninku sheeganaya ma aha maya nabi maxamedow saa ma ahayn wii warramaa nacam wey waan hawshaa waa dhacday ninka hooyadii waa ku ceebay qaala nabig wuxu sal slm ina ikhwaanakum walaalihiin khawalukum waa gacanyarihiin yani walaalihiinna addoommadaa loo jeeda walaalihiinna addoommada ah gacanyaray idin yihiin khudamay idin yihiin xoog iyo waxay idin yihiin ciidan ayib jamcu khawalkun waa ninka raaciga ah ee hawsha kuu qabta weliba si wanaagsan u qabta wey raashinka kariya dharka caruurtii xoolihii waxaa la qaban karan oo kuu qabta wey waa gacanyare ina ikhwaanakum walaalihiin oo addoommada ah khawanukum waa gacanyarihiinni iyo waxaa weyaan ciidankiinna wey jacalahum ullahu rabbi baa yeelay taxta aydiikum gacmihiinna hoosgeeye oo idinkaa gacan ku hayo iskalo addoomihiinna wey faman kaana ruuxuu ahaado akhuuhu walaalkii taxta yadayhi walaalkii ninkuu muto oo gacantiisa uu soo galow bimacnaa waxaa walaalka oo addoona marba hadduu gacantaada soo galo maxaad samayn ma amarku taaglayn miyaad kharibi maya falyucimhu ha quudiyo ha siiya raashin ahaan mima yaakul adugu waxaad cuna wax ka sii howlahu waa v i b iyo waa hawl isbishaal oo dadka khaas u tahay iyo waa hawlihii ugaaskiiyo hawlaha ma jirto dheriga dabka lawasaata la cuno saxan adiga lagaaga guro asna ha looga guro laakiin meela xoogu boosho asaga loo qoosho iyo xoogow ha loo kaliya maxaan ku dhaha meesha ha loo walaaqo aduguna hilib iyo beriisi alaab xaggaa laguu jiido hawshaa socon mayso ayib walyulbisu ha u xidho addoonka mimaa yalbas waxaad xidhanayso addoommihii nabab ka hadlaya marka qaraabada kulanooda ka war dadka qaraabada xaafadada ku noole ee waalaha ahaa ee xigtada ahaa ee cigaalada ahaa ka war caruurtaada waxaad u xidh u caruur baa kula nool adeerkaa dhalay ama waa ka dhalay ama aabbaha dhalay ama eedadaa dhashay ama qaraabaa kula jeed ama xerow muslima kula nool haddaad carruurtaad arbixin la rabixi aduu maalinkaad soo jaran suudka soo jaran ama qamiiska isku rid isna ku rid ayib kaad ka baxasan aad u turto oo ta orod meelaha ku fayrayso hawshaa lama ogolo dhaqan xun wey lama hawshaa hawl jirtama waa haddii aad tabarteeda heli karto wey ayib haddaadan tabarteeda heli karin mid fiicanka a soo gadanine kunka shiilinaad ka fiican kusoo iibsan intaad hudheeda la taga laba iska normaala kusoo gata waa in baashi la qaybiso saas maa ayb way qaybsami kartaa walaa tukallifuuhum ha ku mashaqaynina ha ku qasbina addoommada maa yakhlibuhum wax ka adkaanaya waxaysan qaban karin hawl ka eh, sid celinayso aysan qaban karan yo loo dirin hawlay qaban karaan ha loo diro fa in kallaftumuuhum haddaad ku mashaqaysaan maa yaklibuhum wax ka qaali noqon oo aysan gacan u barbardhigi karin faaciluuhum kaalmeeya la qabta waxaad tir maanta waa inaad derbigan dhistee balow waa hawl ku adag keliguusan qaban karin waad ogtahay garab istaag biyaha u dhidhiib u qoosh maxaanku dha u qas shamiintadii dhagaxa u dhiib wax la qabo waa in wuxuun la caawiyo ayib baabu hal yuciinu cabdah wuxuu baab yahay addoonkiisa ma kaalmaynaya maya maya dadkan xor wey sheekh axraar wey dadkan waa dad xora wey addoommihii laga hadlayay waa ixsaan ahaan way ku jiraan way soo galeen min baab alixsaan way soo gelayaan waa markaad muslim tahay oo addoon ruux gaaloo shaqaalaha uu kula joogo waa inaad wanaag badan loo muujiyo islaamka suu u jeclaado waa inaan yasid iyo quruursi badan loo muujinin waa in dadkaa lagalama dhego wey waxaysan diintu diidaynin in sha allahu tacaala xadaثna aadam ibn iyaas qaala xadaثna shucba ibn اlxajaaj qaala xadaثna abu bishr jacfar ibn iyaas ibn abi waxshiya iqaة xaafid min awsaq الnaasi fii saciid bni jubayr baa la yihahdaa qaala wuxuu uhi sheekha samictu salaam bni camr alyashkuri xaafid bn xajar wuxuu le waa maqbuul bimacnaa layin اlxadiiث ma lam yutaabac ayib laakiin abu nucaym alasbahani iyo ibnu mandah waxay leeyihiin waaba saxaabi ninkan eh, salaam bni camre alashkuri waaba saxaabi bay leeyihi bukhaari fii taariikhihi alkabiir iyo ibn abi xaatim fi ljarxi watacdiil lam yadkuraa fiihi jarxan walaa tacdiilan ibn xibbaanna fi hiqaad buu ku sheegay waana nin laisku haysta ma mise waa taabici ninka halkaa maraya marka maqbuul lagaga tegi maaye waa nin eh, yuxasanu xadiiuhu in sha allah idan min kibaari taabiciin weeye ayb can rajulin yuxadiu asagoo ka warramaya can rajuli min asxaabi الnabiyi nin saxaabi nabi maxamed ka mid wax ka soo tabinaya salaam ibna camr wuxuu wax ka tabinayaa kusoo gurinayaa nin ka mida saxaabada nabi maxamed salawatullah slam alayh wajahaalatu saxaabati laa tadur aslan qaala wuxuu ihi saxaabigaas qaala الnabiyu sal ly slam ariqaakum ikhwaanukum addoomihiinu waa walaalihiin ariqaakum yani addoomihiinu ikhwaanukum walaalihiin wey diin baa idan walaalaysay ayib faaxsinuu ilayhim u ixsaanfala u samafala istaciinuuhum u kaalmaysta ayaga calaa maa halabakum waxaad kari weydaan yani hawsha idinku culus u kaalmaysta mogta waxyaabaada keligaa qaban karin ha kula qabto u dir adnaa u caawi wa aciinuuhum idinkuna ku kaalmeeya calaa maa hulibuu wix lagaga adkaado ay qaban waayaan wix ayaga ku adkaaday isagana idinkuna ku caawiya war waa xoogaad ciidan weeye kaalmayso asaguna haddii shaqo culus uusan qaban karin aad u dirtana la garab qabo foosada keliga qaad ha dhihin jeerigaanka sodonlaha aad la boy ha dhihin la garaangari marna aduu la riix ha riix aysan kahan isla waldaamiya ayib imaam alhalilka sheekhu laba kun hal boqol toddobaatan iyo lix wuxuu leeyahay isnaaduhu laa ba'sa bihi fi shawaahid halkana sheekhu waa ku daciifiyey xadiidkuna waa xasan xadiidku waa xasan maxaa yeelay xadiidku wuxuu sheegayaa inta hadda uu soo sheegaya xadiidkii abudar ee hadda aynu marayn xadiidkii abudar ee baabu sibaab alcabiid hadda aynu ku maraynay buu lamid yahay xadiku laftigiisuna fi saxiixayn buu ku jiraa xadiidka abudar marka xadidku xasan weeye daciif ma ah in sha allahu tacala <coughs> kuma erwaaga laba kun hal boqol toddobaatan iyo lix isnaaduhu laa ba'sa bihi fi shawaahid idan marka sanadkiisa dulabasa bihi fi shawaahid yahay waxaa u maqhraati kacaya xadiidka hadda abudar intuu sheegay inbuu sheegay soma wax kaluu sheegay maxaa yeelay ina ikhwaanakum khawalakum jacalahum allahu taxta aydiikum faman kana akhuuhu taxta yadi falyadcuu mima yaakul waliyulbisu mima yalbas walaa tukallifuuhum ma yaklibhum fain kallaftumuuhu ma yaklibhum fayacinuuhum ayib intaas waa intuu xadiidka hadda uu sheegay wuxuun ku kordhiyey keliya wuxuu ku kordhiyey kaliya idinku kaalmaysta istaciinuuhum calaa maa halabakum taana waaba qasbaade waxaa caddaynaysa lafdiga ah ina ikhwaanakum khawalakum waa gacanyarihiinni waa gacalkiinni waa xooggiinni intaasa caddaynayso idan xadiidku marka xasan wey ciladuna waxaa weeye salaam camr salaam camrna maadaama min kibaari taabiciin uu yahay dabaqadana u dhacay bacdu ahlicilmi ay dhaheen waaba saxaabi inkastoo uusan saxaabi ahayn waxaynu soo marray ku soo soconnay in badan ninka noocaas oo kale ah in xadiidkiisa la taxsiiniyo ayb xadaana yaxya ibnu sulaymaan saduuq yukhti min shuyuukh الbukhaari watirmidi qaala xadaana xadaanii ibnu wahbin cabdullahi ibni wahbin alqurashi waa min iqaat atbaaci الtaabiciin wey in aad u cilmi badan way qurashi ah ardadii khaaskeeda maalik ardadii khaaskeeda maalik wey ayib ka badan ilaa laba kunoo xadiid ka badan buu ku leeyahay fi kutub sunan keligii laba kunoo xadiid ka badan ayib qaala wuxuu uhi akhbaranaa camr ibnu xaari baa loo yaqaana alfaqihi sabt haaliban cabdillahi waab wuxuu ka wariyaa ninkan camr ibnu aad buu oga wariya waa nin faqiiha ah oo sabtu xaafid ah. can abi yunis sulaym ibnu jubayr baa loo yaqaanaa mawla abi hurayra mawla abi hurayra waana iqa wey nin iqa wa abu yunis can abi hurayrata annahu qaal aciinuu u kaalmeeya alcaamila ninka caamilka ah min camalihi shaqadiisi ninka shaqaalaha ee shaqaynaya hawsha qabanayahay shaqadiisi ha looga kaalmeeyo bimacnaa waa maxay wax laga siiyo ha looga abaalgudo laa riwaaya axmed baa cadayso meesha aciinuhu ah waxay ku bedeshay riwaaya axmed ucطuu alcaamila min camalihi ninka marku wax soo shaqeeya ha lasoo qabto xoogow ha laga farxiyo raashiin fiican buu soo kariyey ha laga farxiyo ayib hawl buu qabtay xoogow kidhogaha loo dhigo ayib inaad isla ma jirto ma fiicin hawsha ood kligaa isla ma jirto faina caamil allaahi ilaahay caamilkiisu laa yakhiibu ma hoogo yani lama hoojiyo wey caamil waa maxay waa ninka xaqa si fiican u guta ninka xilkiisa hadduu guto waa in si fiican loo maamuuso oo la xurmeeyo wey yacni wuxuu jeedaa caamil allah maxaa loga jeeda yani alkhaadim khaadim gacanyarha looga jeeda saxiix bimacnaa waxaa weeye ninka wanaag sameeya wanaag buu leeyahy baabu laa yukallafu alcabdu aw laa yukallifu alcabda min alcamali maa laa yutiiq addoonka lagu mashaqayn maayo hawsha iyo shaqada wuxuusan qaban karin hawl uusan qaban karin yaan loo dirin xadaثna cabdالlah bn yaزيid almuqri min kibaar shuyuukh الbukhaarي ثiqة xaafid qaala xadaثna سacيid بn abi أyوب alkhuzaaci mawlaahum albasri ثiqة habt qaala xadaثnii ibn cajlaan yani maxamed ibn cajlaan صaduuq xasan الxadiiث can bukayr ibn cabdالlahi الأshaj min ثiqaati الtaabiciin can cajlaan almadani can abi hurayrata waa iqa isaguna aw laa ba'sa bihi siduu xaafid bn xajar tilmaamay can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can الnabiyi qaala lilmamluuki ninka lahantay addoonka waxaa u sugan طacaamuhu raashinkiisi iyo wa kiswatuhu marashadiisi طacaamuhu masruufkiisii iyo wa kiswatuhu marashadiisi marashiyo masruuf buu leeyahay wey ayib walaa yukalafu lagu mashaqayn maya min alcamali hawsha iyo shaqada xaggeedana maa laa yuiq wuxuusan karan wuxuusan qaban karin ayib dulmi weeye iyo xaqdaro xadaana cabdulaahi ibnu yaziid almuqri hadda ninkan soo marayna wey aw xadaana cabdulahi ibnu saalix alley katib alley buu noqon karaa lakin waxaa moodaa maadaama sanadka hadda uu cabdulaahi u horreeyey inuu asaga yahay baad moodaa qaala xadaanii alleyt ibnu sacad alfahmi almisri qaala xadaanii ibnu cajlaan yani muxamed can bukayr bn cabdilahi alashaj ana cajlaan almadani haddaynu soo marinay abaa muxamed ahaa xadaahu qubayla wafaatihi ayib bukeer ba wuxuu leeyahay cajlaan oo abaa muxamed lagu kunyeeyo lagu naanayso yaa xadaahu u warramay qubayla wafaatihi geeridiisa waxyar ka hor geeridiisa waxyar ka hor wuxuu ii sheegay annahu samica inuu maqlay abaa hurayrata yaquul abaa hurayra oo leh muxuu lahaa qaala rasuul lah sal l slam lilmamluuki acaamahu wa kiswatuh walaa yukallafu min alcamali ma laa yutiiq yani walaa yukallafu ila ma yutiiq walaa yukallafu lagu mashaqayn maayo ila maa yutiiq wuxuu kara un wax loo diri maayo hawl uu qaban karo asagu ku filayan baa loo diraya haddii kale waa dhabar jabin iyo xaqdarro iyo dulan wey aakharana waa lagaga goynaya xadaثna musadد ibn musrhad ثiqة xaafid qaala xadaثna yaxya ibn saciid alqaطaan can اlأcmash sulaymaan ibn hraan qaala macruur yani musadad isweydiinma waa iqa jabal xaafid wey yaxya ibn saciidna asagoo warkiiba daaba alqaطaan imaam ahli jarx watacdiil can اlأcmash sulaymaan ibn hraan asna waa iqa xaafid ila anahu yudalis qaala qaala macruuru macruur wuxuu yidhi mararnaa biabi dar macruur hadday soo marayseen macruur ibnu suwayd haddaynu soo marray mar dhawad baynu marayna ma aqaano sanadku ahaa sanadkooda xadiidka abi dar cayartahu biummihi baynu hadda ku soo marray macruur ibnu suwayd iqatun xaafid mararna waxaanu soo marray bu biabidar abidar baanu soo marray wa calayhi sawban asagoo mara qaba xadiika haddaynu soo marran buu sheekhu soo wa calaa hulaamihi xullatun hulaamkiisana wuxuu qabay isku joog iyo billad faqulnaa waxaanu ku nidhi low akhadta hadaad qadan lahayd haadaa kan aduu aad qadan lahayd wa acطayta aad siin lahayd haadaa kanna hayrahu waxaan asaga ka ahayn kaanat calayka xulla haddaad go'an ka soo qaadan lahayd asagana ka kala siin lahayd laba go'oo isku noocaad qabi lahayd marka bilad bay ku noqon lahayd warka haddaynu soo marray qaala wuxuu ihi abu dar qaala الnabiy sal ly slam ikhwaanukum walaalihiin weeye hum ikhwaanukum yani waa walaalihiin jacalahum allahu ilaahay baa dhigay taxta aydiikum gacmihiinna gacantiinay galeenoo idinkaa mas-uulinka ah faman kaana ruuxuu ahaado akhuu walaalkii taxta yadihi gacantiisa hoosteed ninkuu muto ee hoos yimaado falyuطcimhu mima yaakul walyulbishu mima yalbas walaa yukallifuhu maa yaklibu isu kuma shaqaynin wax ka qaali noqonaya ayib fain kallafahu hadduu ku mashaqeeyo u diro maa yaklibuhu wax asaga ka adkaan uusan qaban karin oo ka badanaya falyucinu ha u kaalmeeya calayhi cala haygii haygii ka qaali noqonayey ow hala qabto hawshi baabu nafaqatu rajul calى cabdihi wa khaadimihi sadaqa wuxuu baab yahay ninku wuxuu addoonkiisa ku nafaqeeyo iyo gacanyarihiisa uu siiyo inay sadaqa u tahay waxaad adugu cunaysaaba sadaqa ku ah hadaad u cunaysa iyo ilaahay subxaana wa tacala aad ku caabudid aad ku tukatid aad ku xoogaysatid shaqadaada hawshaadaad ku qabsatid ajir baaba lagaa siima waxaad adigu cunaysa ku noolayd iska badaa ruux kaloo muslima ama addoona ama gacanyara ama qaraaba ama xaafadda ku nool wax u qabata iska badaab xadaثna ibrahim bn muسى التmimi abu isxaaq alfara ثiqة xaafid qaala akhbarna baqiya ibn اlwaliid baqi ibn waa saduuq ilaa anahu yudallis can aducafaa tadliisu taswiya lagu yaqaanaa laakiin sidiisa kale nin been badan ama been sheega ama cadaalad xun ma ahayn laakiin maadaama ragga ducafada uu qarin jiray tadliiskaasna uu samayn jiray baa xoogow laga tegay axaadiidiisa waa laska ilaaliyaa axaadiiu baqiya laysat naqiya fakun minha calaa taqiya yadhahaan muxadisiintu ninka baqiya la yidhahdo axaadiisu laysat naqiya saafi ma aha fakun minha calaa taqiya weligaa iska ilaali diilhara joogoo dareen ku joog badheenree afgaab idan marka waxaa weeye marba haddaad joogto ay baqiyo marayso dareen iska ilaali iska ogow bimacnaa waa maxay axaadiiu baqiya laysat naqiya liannahu yudallis can aducafaa fakun minha calaa taqiya iska ilaali weeye ama tuqiya waxaa tidhahdaba intaasaa lagu haysta ama asiis kale waa saduuq fii nafsihi qaala wuxuu uhi akhbaranii baxiir ibnu sacad baxiir baa ii warramay ibnu sacad aلsaxuuli iqatun habt can khali bni macdan iqaة caabid ila anahu yursil kaiira alkalaaci abu cabdilah can اlmiqdaam oo saxaabiga jaliilkan garanay samica الnabiy yaquul miqdaam wuxuu maqlay nabigoo leh maa acamta waxaad quudisod siiso nafsaka naftaada aad ku biishod ku masruuftahay fahuwa sadaqatun sadaquu ku yahy ajir baad keeli wamaa acamta waxaad siiso waladaka ilmahaada siisana iyo wa zawjataka xaaskaada siisana iyo wakhaadimaka gacanyarahaadaan fahuwa sadaq haddaad muslim wanaagsan tahay wax kaa afqudhma mama jiraanba wax kaa khasaari mama jiraanba iga tiro igu tir wey warku waa intaas leanna xaaskaadii ilmahaadii caruurtaadii naftaadii waxaad siisaa ajri baada ka heli marka niyadun hala subsado ayb balaayaa ku saaran iyo hah kuwan maxay ahaayeen waxbay dadka la dubsan u shaqee waxaad keeni karta keen xaaskii caruurtii ahalkii sadaqad ka heli ayb adoo biilanaya u xoogay biilka laftiisa ajir kelisaaba hawsha dheelleel ma ah xadaثna musadad ibn musarhad qaala xadaثna xamaad ibn zayd ibn dirham albasri ثiqaة xaafid can caasim ibn bahdala caasim ibn bahdala ibn abi najuud almuqri waa xujaة fi اlqira'aaت ila anahu fi اlxadiiثi saduuq xadiidkiisu ma sii xoog badno waa xasan اlxadiiث ama marka cilmi اlqira'aat la marayaay waa biya kama dhibcaan wey qiraa'adaad akridaan ninkii lahaa riwaayatu xafsin can caasin masxafkan fahadiga ee inoo qoran ee hadda aad taqaanaan ee sideysay shuram akhriyaan wax kale sitoosu loogu gartaba waa riwaayatu xabsin can caasim caasim lagu sheega waa ninkan wey qiraa'ada ninkaasa iskale hada huw idan marka wa fi lqira'aat ila annahu xasanu lxadiid can abi saalix adakwan ninka loo yaqaana wey can abi hurayrata min iqaat taabiciin alkibaar can abi hurayra qaala qaala rasul ll sl slam khayru sadaqa sadaqa midda u khayr badan waxaa weeye maa baqaa wixii reeba hinan hodantinimo wixii wax kaaga taga wey sadaqa waxaa u khayr badan waxaad wax kala hadho haddaad waxaad hayso dhan hamar dhiibto markay dhaqaaqaan bad xooga xoqani war maxaa lagu baryi doona mada ya berri maxaa se xalku noqon doonaa kii aad xooga kule hadduuba diida ka war hadday xawaaadda shaqayn weydaba ka war maxaa dhici dukaanka haadiiba saaka lagu kaa dareero waxaa badan muran baa ku geli marka xoogo aada ka dabategin oo jaqjaq iyo sayfirin iyo aan aada ka dabategin dhiib wey marka horeba la soo hadh ayib waa haddaad iimaankaada uusan ahayn boqolkiiba boqol wey ama abubakar oo kale yowma qaswa tabuuk nin kasta wuxuu keeni kara hala keenaa layidhi cumar wuxuu ihi maantay meel fiican ku maraysa xoogar waa haysataay abubakar maanta shiindheer waa arkiisaba in badan un kula hormaro oo kaa hormaray oo khayr oo dhan kaaga badiyey maanta meel ku xidha abubakr si zuba markana xooguhu xoolaha sarbidaayay bu cumar intaan xoolahay u tegey baan laba kala jebiyey bu waxaan haysto dhan baan laba islee ka dhigay qayb baan carruurta sii xajiye qayb baan la soo kacay bu nabi maxamed oo xoolihii waa kan aan hayay maanta ciidanka ku dar soddon kuuna ciidan ku dhaqaaji reer ruum hala kala baxa maanta wuxuu nabi sal slam waxaad oga soo tagtay ahalkii iyo reerkii nis baan oga soo tegey khayr allah ku sii abubakar waxaa yimi wuxuu hayeyba waa macaldegsiyihii wada macaldegsiyihii digsiyada wuxuu ka soo tegey macaha hargebu soo qaad shilinka wuxuu lahaa nool iyo maal iyo madax kama soo tegey wuxuu nabi maxamed wuxu uhi abubakar oo carruuf maxaa uga soo tagtay lilaahi walirasuulihi buuri ilaahay iyo rasuulkiisaan oga soo tegey ba carruurta ilaahay baa abuura isagaa beeli laakiin maanta waxay waa kana cumar maalinkaasa santaan waa iska samray buuri waa iska dharaad dib dambayna la abubakar la dartamay baan go'aan ku gaadhay buuri ayib marka waxaa weeye hadduu iimaankaadu xoog badan yahay waxaad haysadhan waad bixin kartaa dambaan laakiin haddaad xoogow tahay yaa haddaad tahay sakan han aad tahay miyaan dhahaa mise haddaad boocbooc tahay tartiib aad iska loodayso hadhow yaada kharimine tartiib tiibuu sheekhu nabigu ka sal slam khayru sadaqati sadaqa midda u khayr badan waxaa waye maa baqaa wixii reeba hinan hoontinimo kuu reebo waxaad bilato kaga taga maxaa yeele riwaayada fi saxiix albukhaari baa caddaynayso maa kaana can dahri hinan can dahri hinan baa caddaynaysa wa fii riwaaya khayru sadaqati maa taraka hinan idan maa baqaa waxay la macno tahay maa taraka hinan walyad alculya gacanta sarraysaa khayrun ka khayr badan meel yadi sufla gacanta hoosaysa gacanta wax bixinaysa ee munfiqada ah ayaa ka khayr badan ta hoorsanaysae magan allay leh wabda ku bilow waxbixinta biman tacuulu biman tunfiq dadkaad duulayso ee biilkooda ku saaran yahay waxbixinta ku bilow qaaraabada koraha ka bila markaad waxbixinayso caruurta iyo hooyada iyo qaraabada iyo ninka xaabadda ku noolaa iyo ka bilow dadka biilkooda ku saaran yahay ku horumari wixii yaraa la helo hadduu wuxuu batana haddii marka ummad walba wagaadhsii wabdaa ku bilowaya nafaqaynta diwinta ruuxa iyo duulka tacuulo aad nafaqaynaysad beenaysaa bimacnaa tunfiq abu hurayra intan dambe iska leh intan dambe waa mudraj min kalaami abi hurayrata ayib xadiidka intaasuu kegey xadiidka nabi maxamed abu hurayre maadaama xadiidka isagu warinaya sharax buu ka bixinaya haddaad dadka biilin weyda maxaa dhici dad caruurtii biil ka goosato maxaa dhici wuxuu yidhi abu hurayre taquulu imra'atuka xaaskaada waxay ku odhan infiq calaya war ibiil aw talliqna ama ifur war ama i dhaqo ama idhig bay ku dhahatay lakala bixi maayo marka wuxuu idhi aayar wabda biman tacuulu macnad waa maxay dadka aad biilaysa ee xilkooda ku saaraa ku bilow wax bixinta ayib taquul imra'atuka xaaskaada waxay ku dhihi inafaqi calaya dushayda aw talliqnii ama ifur wayaquulu mamluukuka addoonkadan wuxuu ka odhan infiq calaya warisayido inafaqi oo ibiil aw bicna ama suuqiya saylada igee ifasax ku kaloo ibiilhaya iibsane wayaquulu waladuka ilmahadan wuxuu ka odhan ilaa man takil aabbuyaa nooga tegi asagoo moogta iibi iyo ifur midna ma lehe waa waxaad ilaa man takiru yaa noo tala saaran ruuxeed noo tala saaran nagu hallanaysa nagu sidayn ma cid kala nagu leena ma arxan iyo aqraba kaa noo jirta aabba wixii soo daawo marka intii hawsha halkaa tegi lahayd aaya rabba iska hawlaha ogowe dadkii qaraabada ahaa iyo dadka wax kugu laha idan abu hurayra waagi dambe la weydiiyo taabicigaa weydiy oo yidhi intan dambe taquulu imra'atuka infiq calaya aw طalliqnii wayaquulu mamluukuka infiq calaya aw dicnii wayaquulu waladuka ilaa man takuun lama adigaa yidhi mise nebi maxamed baa yidhi wuxuu hi laa haadaa min kiisa abi hurayra buui nabi maxamed intan ma dhihin jeebkayga weeye iska ilaaliya anuu sharax baan oga jeeda bui lakiin intan nabi maxamed ma dhihin yani saxaabadu lagu leexan maayo laa buui hada min kiisi abi hurayra yani baxdi fiicanoo ku saabsan xadiidkan eh, iyo eh, inuu yahay mudraj qaybta dambe ayd mudraj tahay oo min kalaami abi hurayra laa min qawli rasuulillah wax lagu laabanaya faxbaariga majalka sagaalaad afar boqol toban iyo kow طيب حدثنا محمد بن كثير العبدي من شيوخ البخاري الثقات قال أخبرنا سفيان الثوري عن محمد بن عجلان عن المقبري وأن سومر السند كسوغو دور كود بن سومر ري وسند لبتكس في في الصحيحين بكل مدى في صحيح البخاري خاصة طيب وحن كاهين محمد بن عجلان محمد بن عجلان وحن كاهين أما محمد كثير إيه سفيان الثوري إيه مقبري عن أبي هريرة تفقية في الصحيحين أما قيبة kuma laha riwaaya saxiixaynka bukhaari baa tacliiq wax kaga wariya la yihahda maxamed <clears throat> qaala wuxuu uhi abu hurayra amara الnabiyu nabiga ummadda wuxuu faray bisadaqatin sadaqu faray faqaala rajulun baa wuxuu uhi cindii nebi maxamedo waxaan hayaa diinaar hal diinaar baan xoola maanta ka hayaa yaan ku bixiyaa qaala nabi wuxuu uhi anfiqhu calaa nafsika naftada ku nafaqee adiga iska bilow adiga laftirkaada ayib qaala wuxuu uhi saxaabigii haddana cindii aakharu mid kale nabigu haddaan hayana diinaanka hadday lehela ka war qaala infiqhu calaa zawjatika ku nafaqee xaaskaada ku beel ku masruuf qaala wuxuu saxaabigii cindii aakharo diinaar saddex haddii la helana yani cilmiga meesha lagala baxaya nebi maxamedo kaba soo qaad hal shilin baan haya yaan ka bilaabaa adiga wax kaa dara ma jiro ayib adugu haddaad meel fadhiisata ka war ninkii reerka u hadaad soo dhacdo dabka loo shidi maayo ayib marka adigiiyo iyaga difaacahaya intaad dhici lahayd bawrta ka bilow la helo xaaska iyadaa waalid caruurtii eh, carurtaydaa ka daran ayib waxaad carad ayada siisana carurtayba u gudbinba tabar ay ku cunta lafteeda maba haysano mid saddexaad baa la helay nabig wuxuu ihi infiqu ku nafaqee calaa khaadimika uma anta absaru gacan yarahaada oo marka haddan jirin wey da is jirin ayib gacanyarahaada uma intaa kadib haddii naftaadi iyo xaaskaada iyo caruurtaada iyo shaqaalahaadi aad meel saartay wixii ka soo haray uma intaa kadib anta adiga absaru u indhadheer baa l adaa indhadheer adaa garanaya intaa wax ka dambeya adaa garanaya adaa iga yaqaana ma waxaad ka bilaabi saxaabka baad siin ma waxaad ka bilaabi habareertaa baad ka bilaabi hawlaha dab adaa garanaya layidhi qaraabadii waa la soo cadeeyey khaadin bay maraysaa inta dambe adaa kala garan hebel hebelkee baahi badan anaa kaago war hebel dabka ma bashitaba hebel baa show ka dan oomay baryahan meel buu ka shaqeeya xoogo waa dabku shitaa uma anta absaru wey e, e, meeshaad ku baxinayso meeshaad ku bixinayso bimacnaa absaru bimacnaa aclamu adaa u ogaal badan baab idaa kariha an yaakula maca cabdihi aadaanka meel jooga fadal sheekh xadaثna mxamed bn salaam albikandi قال أخبرنا مخلد بن يزيد القرشي صدوق له أوهام قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج من ثقات التابعين إلا أنه يدلس ويرسل قال أخبرنا أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي من ثقات التابعين أنه سمع رجلا أنه تابعي أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي سمع وحو مغلي رجل نبو مغليه يسأل وحويدين جابرا بن عبد الله jaabir su-aal weydiinaya muxuuna ka weydiin can khaadimi arajuli ninka gacan yarihiisa wax ka weydiinaya ruuxa khaadimkiisa iyo addoonkiisa iyo shaqaalihiisa ka waran idaa goortii kafaahu uu kaga filaado khaadimku almashaqata dhibkii iyo walxara kulaylkii bimacnaa khaadimku hadduu raashin soo kariyo dheri soo kariyo digsi buuxa uu keeno oo markaan mashaqada iyo qoryihii iyo xaabada iyo biyihii iyo dhibkii iyo wixi dhan baa isagu uu kaaga filaado kadib kuleelkii qoraxdu fadhiya dabkiina kaga filaado maxaad maxaad ka haysaa amara annabiyu nabigu ma faray oo ma amray ummadda an yadcuuhu ninka inuu u yeedho addoonkiisa hawsha soo qabtay ee dheriga soo kariyey qaala saxaabigii jaabira wuxuu yidhi nacam haa nabigu waa amray wuxuuna yidhi fain kariha hadduu koorsaday axaduka midkiin an yadcama inuu cuno oo uu quuto addoonku macaw asaga la jirkiiso uu saxanka la soo boodhaysta aad koorsato falyucimhu ha siiyo uklatan xoogo afgelaysa fiyadi gacanta u saar hilib cad fiican gacanta u hal waslad ayb halla jeesada marka oragaa ku cundhi xoogow saxanka anigaa baryahan isku fiiranhayay wa hadday saan kula noqoto wey laakiin faraha ka qaada kula cune waxaad cunaysa wax ka siiya macnuu ma keenayso saxankaa kula galo haddii laakiin raashinka la keriya asagu inuu saxan ku rito adnaad wax ka rita dhib ma laha taladide waa maxay laba dheri oo kala duwan mid qamadiyo qooshii ugaali ah iyo mid hilib iyo beriisay baasta ah labadaasa la kala diidan yahay laakiin dhergiio isku nooca ninba gooni wax u qaata ama wax dhiba ma laha falaysa calaykum janaaxu an taakuluu jamiican aw ashtaatan ayb falyudcim ha qoodiyo uklatan xooga afgelisaa ama luqma ah fii yaddii u saaro baab <clears throat> yucimu alcabda adoonka wuxuu ka quudinayaa mima yaakul buu baab yahay waxaad cunaysoo kale xadaثna cabdالlahi bn maslamة الqacnabi aba cabdiرaحman الqacnabi qaala wa min ثiqaة xaafiظ qaala wa min wali min ruwaati الmuwaطأ ruwaati muwaطa'i malik wey waana min shuyuukh الbukhaarي ayib qaala wuxuu yihi xadaثna marwan ibn mucaawiyaة alfazari haddaynu soo marayn can اlfضل ibn mubashir asna waanu soo maray qaala samictu jaabir xadiika haddaynu soo marayna waayo ayib jaabir baan bn cabdilaahi yaquul asagoo kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa yuusii kii dardaarmo ka hadla in badan bilmamluukiina yani biixsaani lmamluukiin qolyaha mamluukiinta in loo xisaabo nabiga ka hadli jiray khayran weliba khayr buu kaga dardaarmi jiray wayaquulu wuxuuna odhan jiray aطcimuuhum mima taakuluun waalbisuuhum min labuusikum wlaa tucadibuu khalq allah baabu hal yujlisu khaadimahu macahu ida akala hal yujlis ma soo fadhiisanaya khaadimahu khaadimkiisa macahu garabkiisa ida akala markuu wax cunayo xadaثna musadad ibn musarhad qaala xadaثna yaxya bnu saciid alqaطaan can ismaaciil ibn abi khaalid albajali alaxmusi iqaة xaafid can abihi abu khaalid albajali min kibaar الtaabiciin weeye ayib ismaaciil unba wax ka wariya xaafid bn xajar iyo hayrkii waxay tilmaamaya inuu yahay layin ama maqbuul uu yahay ba tilmaamayaan laakiin maadaama min kibaar taabiciin dabaqaan uu dhacahayo waa yuxasanu xadiiثuhu can abi hurayrata radi allahu tacaala canh can inabi sal slam qaala idaa ja'a axadakum midkiin hadduu u yimaado khaadimuhu khaadimkiisi baa u keenay biacaamihi raashinkiisi idaa jaaa axadakum khaadimuhu khaadimkaadii gacanada wuxuu kuula yimi oo ku keenay biacaamihi raashinkaadi falyujlisu ha fadhiisiyaa layidhi raashinkaasoo intuu soo kariye soo diyaariye buu kuula yimi war soo fadhiisi fain lam yaqbal hadduusan saa yeelin oo aduu aadan yeelin wey aduu haddaad diido la fadhiisan maayo addoonku ama asagu yidhahda mayasiid kula fadhiisan maayo maxaa la samayn falyunaawil u dhiiba minhu min aطacaami raashinka wax ka sii luqma aw luqmatayn ukla aw uklatayn ka sii fii riwaaya fii saxi اlbukhaari waxaa ku sugan falyunaawilhu minhu luqma aw luqmatayn aw ukla aw uklatayn fainahu walla xarah wa cilaajah maxaa yeele gacanta wuxuu ku soo qabtay kuleelkii raashinka iyo ka shaqayntiisii dhib baa ninka ku dhacay marka waxlaaan hadirin bakhaylnimada iska daawo xadaanaa bashir bn mamd abu maxamed almarwazi alkhuraasaani qaala ahbarna cabdulahi bn mubaarak qaala ahbarna abu yunus albasri iqa can ibni abi mulayka cabdulahi bni cubaydilaah ibn abi mulayka loo yaqaan min iqaat taabiciin alkibaar qaala abu maxduura almuadin muadinka nabi maxamed wuxuu yiri sal slam kuntu jaalisan waxaan ahaa mid fadhiya cinda cumar bn khaaab radi alahu tacala canhu id wakhti jaa u yimid safwaan ibni umaya ayaa yimid qolihii eh, muslimt alfatxi ba ku jiray markii maka la furtay dadka cararay bu ah masaajidsi baa islaamtay kadibna waa loo farindiray ammaan baa loo qaaday kadib buu soo laabtay ayib dadku waaga dambe islamiy ba saxaabigu id jaaءa safwaan baa yimid ibnu umaya bijafnatin xeedu la yimid xeedho xeedho isagoo wada yacni saxan reebaadiye wey jafna haddaad maqasho xeedhada weyne reebaadiye wax ku cunaan remiyiga suxuunta waaweyn ee xilliga allabariga la qabo kale isticmaalay laeg xeadaasoo yaxmiluhaa uu xumbaarsan yahay oo wado nafarun koox baa waday fii cabaa'atin bustay ku wadeen cabaa'adu asalkeedu waa shulig weyn oo xagga hore ka furan wey shuligan baalkan maaragtay inta badan haweenkan sawaaxiliga ay dhexda ka duleeyaan ay korka gashadaan busta ahaanta dhexduu ka duleela kurkay gashadaan dharka caadiga qabaan bay ka dulkashadaan xagga horena wuu jiraa xaggana wuu jiraa dhinacyana uu ka yar bannaan yahay kaa magacii baa la yihahdaa maad tiradeed kooy miyaad tiradeed kikoy kikoy macawstaa hawlahaadaa garanaya almuhim waxaa weeyaan waa busto weyn busto weyn oo la gashanayo wey laakiin horey ka furan qaybta horu ka furan yahe saan tilaabada usa ku qaban markaa tilaabsan isuusan kuu dabrin qaybtoonu ka furan yahay dhinacyahan kale kama furo idan waa kubood ama bahalkan qolyahan waardiyaashay xidhaane weyn ay gashadaan xilliga habeenku kale kaasoo kale wey cabaa'adu ayib bustaasay ogtay asal marka cabaa'ada busta inagu isticmaalo somaali ahaan inada laakiin cabaa'adu marka bustahan caadigaa ma ah waa busto la gashado wey mar ahaan bustuu ka yahay ama kubeerta ahaan wey laakiin waa la xidhaa wax la xidho wey idan marka kuleylkeedii weynankeedii baa intii la qaadi waayay waxaa lagu hayaa darbaalkaas lagu wadaa xeelada intay leegta fa wadacuuhaa xeedhada waxay dhigeen kooxda waday bayna yaday cumar cumar hortiisa soo dhigeen xeedhada fa cumaru cumar wuxuu u yeedhay amiirulmuminiin naasan qolyuu u yeedhay dad buu u yeedhay masaakiina masaakiina wa ariqaa'a addoomma ah oo min ariqaa'i innaasi dadka addoommihiisa xawle adagadiis ugu yeedhay kaalay buui masaakiintii meesha dhoobnayd addoommihii dadku ay lahaayeen bu kulli soo shegiyey wuxuuna soo badhay taxeerada gala saaan lama doonadmsan ragg mesh fadhi maysan doonayn in la kala baxo oo culummada la yihahdo culummada akhyaarta darka la kala reebo hawlahaasay suga hayeen ya baske warkaas hawshaas hawsha horaysa maaha fadaca cumaru naasan buu u yeedhay masaakiina masaakiina iyo wa ariqaa addoommo yeedhayo min ariqaa'i innaasi dadka addoommahoodi xawla agaartiisa ugu yeedhay ayib oo xawla asaga agaarkiisa ah wuxuu u dhowaaba u yeedhay ama xawlahu xawla cumar buu ugu yeehay halka soo fadhiista buuliba faakaluu way la cuneen addoommadii iyo masaakiintii macahu weliba asuu ulaama waa kuwii dadku ay lahaayeen buuri cuna cirada gala addoonka irdarada iga barin lama dhihi karo cumar u hata addoonka irdarada iga barin iyo inuu ragga safka la gala iga barin bakoor baa ku taqaana ayib uma qaala wuxuu ihi cumar cinda daalika arrintaa agteeda arrintaa agteeda wuxuu markuu arkay nimankii ontay safka galeen cunaya xedho ka cunaya masaakiintii eh, nimankii la caydhin jiray nimankan sabta loogu yidhi albaabka laga xidhinaya addoommadii ayib faqaala nab wuxuu ihi quuluu dhaha biqowlikum intan dambe wa afdalunaa fadlan iyo wa acdamunaa tawlan intaa iskaga wareegaysa meelahaas ayib walaa yastajriyannakum yuusan idin jiidanin baa layidhi ashaydaanu shaydaanku meelahaas intaas ku wareegaysa laakiin sidaad ammaan daba u haysaan eed waxbaan ammaanayna nabi ammaan u haysaan yaada shirkiyaad lagu dhicin sida ninkii ahaa buusari oo ugu dhacay fii burdati kufriyad ugu dhacay ayib marka lama ogolo wey inahaas un la ogol yahay ku wareegaysta nabig uu sal slam laa taطruunii kama aطrat الnasaara fii ciisa bni maryam inama ana cabdullahi warasuuluh yaan lagu xadgudbin siday nasaaro ugu xadgudubta nebiyulaahi ciisa anugu waxaan ahay addoonkii ilaah iyo rasuulkiisa haddaad maantao dhan ku haysa sarreeye maxamadow wadaad soomaaliya wuxuu yidhi sarreeye maxamadow salaadda duqeediyousan ku neefle nabiga u wada sarreeyeyo buuri waa sax way fiican tahay laakiin suu soco marka dambe waxay la geli meelaan shuq lagu lahayn meelaan shuq lagu lahayn buu u gelahayaa oo waa dhumaya ayib marka waa in la daayo sida busayr u yidhi fa inna min juutika dunya wadarataha wmin culuumika cilmu lawxi walqalmi buui faina min juudika nabi maxamedow deeqdaada waxaa ka mida deeqda aad ku deeqaysa bixinaysa waxaa ka mid adu aad qaybiso addunya adduunyada iyo wadarata oo aakhara ah adduunyo iyo dangaladeeda adduunya midda laga qabo oo aakhara ah labadaba adaa bixiya buui ma ilahay baa bixisa bani adam bixiya yaa faatima binta maxamed haye maxaad soo marteen anqidii nafsaki min annaar fainii laa ugni canki min allahi shaya faadon binta maxamaday naftaada naar ka kori maxaa yeele maalinka qiyaama waxba kuu tari maayo laakiin qaraabaynu nahay waan ku xidhi intaad noosha ayib ninkan nuxuunku yii nabi maxamedo adduunyaya aakhraba adaa bixiyaba ayib wa min culuumika cilmi lawxi waalqalami culumtaadu aad leedahayd ka warqabtay culum badan baad leedahay waxaa ka mid u cilmu lawx waalqalam loox maxfuudka waxa ku qoran iyo qalamka rabbigu wuxuu qori waad ogtahay wala socotabu walow kuntu aclamu اlhayb dhammaystirhe lastakartu min alkhayr wma masani suu wma kunta bijaanib alharbiyi ida waxaynaa ilaa muusa alamra wma kunta min ashaahidiin intaasoo qurana meesha wuxuu ku yidhi sheekhan waxaa loox maxfuudka ku qoran ee dawaawiina iyo waxa qalinku uu qorayaba hadda uu qorayo kulli cilmigaada ka mid yihiinba wax ka bixi kara lama arko marka meelahaasay kula geli meelahaasay kula gelisaa looma baahna hawsha ayadaa laakiin wixii fadliga nabigu siiyey ilaahay baaba u sheegayba wa inaka la calaa khuluqin cadiim wuxuu idinka baahan yahay oo ammaana lama jiro hawshuu idiin diray qabta bas nabigu hawshuu idiin diro inaad ilaahay caabudaan diintiisa raacdaan salligiisa badisaan intaa ku ekaysta haddaad gabay tirisa iyo haddaad maansad daysa iyo waxba ka socon maayo ayib leanna waa cibaado aan lagu jidayn maalin maalinko in ciidahoo kale iyo ama xilli aroos iyo munaasabo yar qac laga siiyo haa laakiin in shaqo laga dhigto maanse rabbi lagu caabudo sidii xartu ay samayn jirtay ama qaadirida ama zaylacyada ama somalia ay ku taqaan abaail wey salla ma laha xasaan ibnu haabit baa nabi maxamed ammaane xasan ibnu shaqu ka dhigtay xasaan ibnu muhaamid maalin maalmaha ka mid oo ah nabig sal ly slam ay kufaaru quraysh qolya wax ka sheegeen buu gabay diintana ku difaacahay wuxuu maalinkiisa la taagnana ma ahayn laakiin inaad shaqo ka dhigto habeenka jamciya arbacada iyo khamiistaas taagnaato oo dhaqanba ka dhigato oo la tiriyo oo sinjibiil loo cabo oo dhuuntay xabaabta la sii la furo war waxaa diin maa sheekh ayib laakiin waxaa le somaaliya tira hal diidan geeday ku rigata ma weydo ama hal diidan bay dhahen maqaar meel duleesha kama weydo waxaa doontaan dheh ninku markuu isagu baab uu doonhayo wax raadsanhayo meel buu wax ka raadi waxa wax sallamaa sheekh oo waxay inoo keeneen weeye qolyo diinta ka fogaaday marxaba sheekh hmm. min fadaalata ninkan waxa mlaaxiq alraqaashi waa iqa ninkan waa laba kal nin wey ayb baab quluu dhaha biqowlikum qowlkiinna wa fii riwaaya quluu biqowlikum aw bibacdi qowlikum intaas ama dhaha ama intaa in barhkeed dhaha ayb nabigu ammaanta ma ogolayn in loo istaaga ma ogolayn yani waxyaabaha tacdiimka ee waweynaynta iyo bombooninta iyo hawlahaas ma ogolayn kuwa maanta joogan haddaad u istaagooda kula dagaalami hebel hebel baan u tagayo hebella waa ii istaago waa i xurmay hebella imaba dhaqaaqinba fadhigaama kaba kicinba gacan qallan bay iisoo taageen yani waa bombooninta meelkaas ma tagtay hebelkaadiin taqiyudiin shamsudiin baad maqli hebelkaadiin maxadidiin naasirudiin waxba kama jiraan nin kasta camalkiisa hor yaalla magac lagugu dhadhao iyo waa lagi istaagay lama istaag adag ku taalla ayb walaa ystajriyannakum yuusan idan jiidanin idan duufsanin ashayaanu shayaan ammaanta saa u wadaan deysan maalxun idinla gelin wey wadiiqa xun ayb wadiiqaha yar baa lidhi wadaga weyn kugu ridaa ammaanta yarta saa u wadaan marka dambe bahla naarad ku dhici doontaan baa joojiya warka asaga baaburajul wuxuu baab yahay raacin fii ahlihi ninku wuxuu raaci ka yahay mas-uul ka yahay ahalkiisa iyo xaaskiisa xadaanaa caarim abunucmaan ثقة من رجال الجماعة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع من رجال الجماعة كل قد عن نافع من مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي كلكم دمانت راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير راع وهو مسؤول عن رعيته أصلا مسؤول حلودين دي هرام الوصول شيء حلودين هاي طيب والرجل راع منكم هو مسؤول على أهله بو راعكية يعني هو بلداتية ومشرف waa waa kormeere waa ogaade ayb calaa ahli ahalkiisa wahuwa huwa mas-uulun waxaa la weydina can ahli baa la weydi maalinka qiyaama maxaad bartay maxaad ku biiri jirtay maxaad siin jirtay ma xalaal buu ahaa ilaahay diintiisa makula dadaashay khayrka ma u sheegi jirtay ayb wuxuu ku ninka soomaaliga intaad nooshiin intaan u noolahay habeen bahay ku saxan maysaan laakiin lagama yaabo inta badan inuu kula dadaalo diin iyo waxbarasho iyo ilahay ka cabsigii waxa u badan ee ku rafaaday dhiidka u duugi ee u rafaaday waxaa weeye ama rag buu u layn waxay caawa cun lahay ama ku baryi lahayen laakiin akhlaaqdoodii iyo tarbiyadoodii iyo usluubtoodii iyo anshaxoodii iyo maamulkoodii inuu wakhti badan ku bixiyo laga sugi maayo ayib mushkila ina haysato wey idan asaguna hadhow wuxuu dabada qaban aabbihii wuxuu ku arkijiray dhaqankiimu daba istaagi wlmaratu haweeneydu raaciyatan waxay mas-uuliyad ka tahay oo la raacsaday calaa beyti zawjiha zawjkeeda gurigiisi xaaska ninkeeda gurigiisi wa hiya mas-uulatun waxaa la weydiin can shu'uuni e, beyti zawjiha baa la weydiina iyaduna alaa wakulukum raacin wakulukum mas-uulun can raaciyati xadaana musadad ibnu musarad xadaana ismaaciil ibnu ibraahim ibnu culaya ismaaciil fiada abaqaad u dhaco la idlaaqa huwa ibnu culaya wey ismaaciil ibnu ibraahim ibnu culaya ibnu culayu caan ku yahay inkastoo magaca uu diidi jiray ayib ismaaciil bn ibrahim bn culaya min ahbat الnaasi fi ayub qaala xadaana ayub ibn abi tamiimata asakhtiyaani can abi qilaabata cabdullahi bni zayd aljarmi magacaas kunyadaasu caan ku yahay abu qilaaba lakiin magaciisa cabdullahi bnu zayd aljarmi baa loo yaqaana can abi sulaymaan min iqaati taabiciin wey can abi sulaymaan malik bni xuwayris waa saxaabiga jaliilka kunyadiisi qaala wuxuu ihi saxaabigaas atayna الnabiya waxaanu u nimid nebi moxamed salawat ullahi wasalaamu calayh wa naxnu shababa annagoo dhallinyaroa jamcu shaab shababa annagoo dhallinyaro ah iyagoo labaatameeya oo dhallinyaro ah bay nabigu u yimaadeen ayib mutaqaaribuuna isku dadhow isku facdhow xagga da'da isku ayni bay ahaayeen isku ayni bay ahaayeen fa aqamnaa waxaanu ku nagaannay cindahu cinda rasuulillahi cishriina leylatan labaatan habeen labaatan habeen bay nabiga madiine la joogeen salawatu ullahi calayh fadanna nabigu wuxuu maleeyey annaa annagu ishtahaynaa inaannu hilownay ahliinaa reerahayaga markaad cabbaar meel joogto waxaad ku qabanaya daltabya ama xoogu wadxiisi hilowbid baa la yihahdaa guryihiinni iyo xaafadihiinni meelihii baad meesha ugu xun hadday ahayd markaad ka soo tegaysa oo meesha ugu jannaysan la gooya adduunka waxayna marka joogdhay war meeshaa ka wardoona xeelka yarkaa maryaa tagaba adoon waxaad ku haysatay oo nolol ku noolaa meesha ugu fiican adduunka haddii luu geeyo waxaa dhe meeshii meesha ugu fiican bay ahaydba oo ku yar qaban oo meesha ku kortay biyeedi baa ku qabanaya boodhkeedi ayib markan labaatan bir nabiga la joognay oo waxna baray fadana rasuulku wuxuu maleeyey ana anagu ishtahaynaa inaannu hilownay ama u xiisnay ahliinaa reerahaanagii fasa'alanaa wuxuuna weydiiyey nabigu canman taraknaa ciddaannu ka soo tagna oo fii ahlinaa reerahana kaga so tagna ka warrama reerihiinnii adu maxaad qaban jirtay see la ahaa ma laabanaysaan mise waad joogaysaan hawlaa la weydiiyey ka warramaan halkan iyo xaggii nabigu wuxuu kormeerhayaa bal in dhallinyaradu ay himi kacsan yihiin iyo inay iska jooghayaan maaha inaad iska noqoto jogug aan meel ka dhaqaaqayn war maxaa kaa maqan meel baad joogtaaye dadka in la ogaado maxaa kaa maqan maxay tahay waxyaabada mar waa ka maqan hoyadii baa ka maqan oo baa ka maqanoo wax badan baa ka maqan qasab maaha isagoo hadduu nicmo galay inuu un iska aamusi ruuxu ogow la soo xaaladiisa tafaqud ayib waa in ruuxa la qodqodo si wanaagsan loo qoqdo wey si loo ogaa uumogda uu ka xishoon baa jira isagu inuu kugu bilaabo ruuxa martida ah laakiin aduu haddaad u bilowdo xooguu furfuran u hadli haddaad kaftanka u bilowdo ood xoogow hadalka u isaguu kuu kadibna xaqada la taabanaya xaqada marka taabtan hadda waa la isfahmi ayib fasa'alana nabigu na weydiiyey caman taragnaa dadkaan kasoo tagnay xaggooda fii ahlina aan reerahan kaga so tagnay faahbarnaahu nabigu waan u sheegnay wx aanu xagga kaga soo tagnay wa kaana rasuulku wuxuu aabuu rafiiqan dhimriye ruux nugul buu ahaa dabacsan rafiiqan dhimriyuu ahaa raxiiman naxariis badan idan marka naxariistiisii iyo dhimrintiisaba waxay keenaysaa inuu wiilasha dhallinyarada ah ee labaatanka beri joogay ogaada nabigu inay hiloobeen inay u xiseen reerahoodii inay wax tabanayaan inuu nabigu ogaado dhalinyaro cawldhiragtahshaasocon mayso faqaana wuxuu markii nabigu ogaaday inay nimanku ay xoogo hilowsan yihiin irjicuu laabta ilaa ahliikum reerihinni ku laabta facallimuuhum bara waxaydan baray wey facallimuuhum bara mima eh, cullimtum wixii laydan baray oo diinay labaatanka beri nabigu sal slam kooras buu ka saaray nimankaas siminaar waxaa loo furay khatar oo kuwan adduunka laga qabto haddaan ahayn baa loo furay idan labaatanka beri culamay ku noqdeen waa cilmi barakaysanoo kugelahaya wey ayib waxaan wadaaduu ay akhrinaya ayagoo boqolkiiba sideetan qalbi wada xidhan yahay maaha aan ku gelayninba weligaa ardaygu asna waa xidhan yahay dhub wey wadaadku wada dhub waxoo dhan ba wada dhub dhub ka horgeed de waa isla qarxi soo saa maaade waxba socon maayo ayib irjicuu laabta ilaa ahlikum ahalkiinna u laabta facallimuhum bara wamuruhum fara oo amra khayrkaa fara wasalluu u tukada kamaa ra'aytumuunii saad ii aragteen usalli baan u tukanhay may aragteen aan u tukan in badan haa saa u tukada fa xadarat الsalaatu salaaddu markay gasho ay timaaddo oo ay xaadirto falyuadin haydin aadaamo lakum idinka axadukum midkiin falyuadin waxaa laga qaatay aadaanku inuu waajib yahay fardu kifaaya yahay maxaa yeelay waa ficil mudaaric oo laamul amar la geliyey amar buu faa'iideyn amarkuna wujuub buu faa'iideeyaa haddaan qarina saarifa jirin saa darteed ficilka mudaaric laamul amar la geliyey min siyaqi اlamri wa siyaqu اlamri tufiidu اlwujuuba maa lam yakun hunaaka saarif ayib ama qarina saarifa saa darteed falyu'adin lakum amar wey haydin aadaama axadukum midkiin walyaumakum haydin tujiyo oo imaam haydin noqdo akbarukum kiina idinku wey haddaad tidhahda axaadiitii fi saxiixayn ku jirtay iyo umm lqawma aqra'um likitaabillahi baa ayde meeshan ka idinku weyn maxay tahay dhib ma laha wey maxaa yeelay raggan labaatanka ma kala aqoon badno labaatan beri bay nabiga waa isku cilmi waana isku ayni waa isku da idan wax lagu kala fadilo isku mar bay soo wada islaameen waa isku aqoon wax kaloo lagu kala qaado oo waxaa jira uun xagga dada dadayisdheeriyeen idan tanaad noqonaysa qariina murajaxa laakiin markii dadku ay siman yihiin laakiin ay kala aqoon badan agga ilmiga cilmigaa horaynaya aqra'um likitaabla markaas wy ayb <clears throat> mikrofonka de waxaa imaam weyto baa jooga waa yarka yaa taabta hadda falyuadin ha idiin aadaama lakum idinka axadakum midkiin walya ummakum ha idin akbarhum kiin idinku maadaama cilmigii iyo aqoontii iyo islaamka ka siman tihiin da'da hadda aad ku kala roontihiin baabu lmar'a raaciya idan ruuxii dhaqaaqaha nabiga fariin buu saaraya fariin ruuxan wax xaqa qaadan maaya weliga ruuxii dhaqaaqa fariin baa wuxuuna iskaga sheeg ayib inta rabbi ku anfici rabbi baa oge baabu lmar'ati raaciya waxay baab yahay haweenedu inay mas-uuliya tahay xadaana abulyamaan alakam ibn naafic qaala ahbarna شhucayb ibn abi xamزة can الzuhriy qaala ahbarnii salim ibn cumar salim ibn cabdillahi ibn cumar can ibni cumara asagii waxaa la tartansiiyaa naafic naafic iyo saalim saalim waa ina cabdullaahi ibni cumar naaficna waa addoonkii u xoreeyey ibni cumar nin iyo wiil iyo aabbihii iyo waxaa weeyaan addoon iyo sayidkiisii labada hadday isqabtaan oo ibnu cumar uu yidhaahdo naaficu yidhahdaa ibnu cumar saasuu yidhi saalimna u dhaho ma dhihin aabbahaysaa kee la hormarin jumhuurulmuxadisiin waxay hormariyaan naafic ilaa fii axaadiis yar mooye niman waxay ma ahee saalim baa meesha ku xoog badan waalxaq waxaa weeye ilaa fii masaa'il naadira mooyeen oo ilaa dhowr toban la gaadhsiiye mooyeen waxaa xoog badan naafic ibn cabdilbar laakiin wuxuu rajaxaa saalim buu rajaxaa katiir min xufaadna waa rajaxaan saalim almuhim waa laba nin oo taabiciinoo wada khayr badan wey waana carruurtiisi ninka ugu jeclaa ibn cumar saalim aad buu u jeclaa markuu xataa meel ka yimaado wuu dhinkan jiray isagoo nin weyn ah shaykhun yuqabilu shaykhan buu dhihi jiray waa oday waayeelo nin waayeela sheekh sheekhu dhunkanayo ee ma aha dana kale iyo laqdabo kale ma ah ayib aad buu u jeclaa sidaa cumar buu u jeclaa cabdullaahi carurtiisa cbdulahi ba u jeclaa cumar ayb annahu samica rasul la sl slm yaquul kullukum raacin dhammaantiin mas-uul baatiin wey wa kullukum dhammaantiinna mas-uulun waa la weydiin can raciyati wax la raacsaday alimaamu ninka madaxweynaha raacin wa huwa mas-uulun can raciyatihi wاrajulu ninkuna raacin waa mas-uul fii ahlihi buu ka yahay xaaskiisi iyo reerkiisa iyo qaraabadiisa wاlmarأaةu haweenayduna raaciyatun waxay raaciya ka taho ilaalinaysaa way ka ayib wax ka baxsan hawlu taalla ma ah wاlkhaadimu gacanyaruhu oo loo jeedo yani addoonkana fii maali sayidihi basna raaci ka yahay yani wاlkhaadimu raacim asna weeyaan fii maali sayidihi sayidkiisa maalkiisa samictu haaulaa'i ibnu cumar intaa waxaan ka maqlay buu ihi can الnabiy nabiga intaan ka maqlay intaa waan hubaa buui nabigu inuu sidaa yidhi waan hubaa wa axsabu الnabiya nabigu waxaan filhayaa oon u malaynhayaa qaala inuu yidhi wاrajulu fii maali abiihi wاrajulu raacin isaguna fii maali abiih lafdigaa dambe buu leeyahay ma hubo laakiin inta kale waa hubaa warajulu ninka aan weli guursanin ama aan aabbihii ka dhex bixinna raacinu raaci buu ka yahay fii maali abiih aabbihii xoolihiisa inuu ku ciyaar lama ogolo waa aabbaha iska iskaga baytimaal ay ku ciyaar ku tumi iyo maanta waxadna ka sameey mamnuuc wey idan mas-uul baa tahay warka lagaa yeeli maayo warka war lagaa yeelhaya ma ah baabu man sunica ilayhi macruufun falyukaafi'h man sunica ninkii loo sameeyo ilayhi asaga macruuf samafal ninkii loo sameeyo wanaagga ninkii loo galo ninkii abaal loo galo falyukaafi ha ka abaalgudo nin bogsado ballan furiyaysa baashu noqonine abaal ninkii kuu galay u gud yani wixii iska ogo waay xadaثana saciid ibn cufayr ثiqة min aclam الnaasi biاlansaab qaala xadaثana yaxya ibn ayub alghaafiqi صaduuq rubama akhطأ can cumaaraة bn ghaziya ثiqaة kaثيir الxadiiث can shuraxbiil ibn sacd dhowrka hor baynu soo marray waa saduuqun tagayara biaakhira mawla alansaar shuraxbiil wuxuu ahaa ansaar dadkii xoraysay can jaabir bni cabdillahi alansaari qaala qaala الnabiy nabigu wuxuu yidhi man sunica ninkii loo sameeyo oo loo galo ilayhi asaga macruuf samo ninkii loo galo abaal ninkii loo galo wanaag ninkii loo sameeyo falyujzih ha ka abaalgudo ninku u galaha ha abaal mariyo falyjzih baa dadka qaarkii u qoran aniga laakiin hamsa ii wata waa isku mid ruuxii abaalka u galay u gudo sagigu dhagax aan noqonine waa inaad ninkii waxaa rabaa inaad kulaad mahad ka celiso ood ka hadasho hawshii oo tira waad khayr allah ku siiyo jazaak allahu khayran si fiican baad ii gashay allaha ku abaalgudo hawshii kolaa ducaa la timaada waxbaa lagaa rabaa isdhaqaaji fain lam yajid hadduusan ruuxu helin maa yujzi'ih wuxuu ku abaalgudo ama maa yujzih wuxuu uga abaalgudo ayib falyuni ammaano calayhi cala ashasi ama calayhi cala almacruuf macruufkii loo gala ku ammaano ammaan ka sii deeda sanaaga waa maxay u duce baa kow ka ah inaad ducayso faina wariya shanihi idaa anaa hadduu ammaano calayhi cala shaksi macruufku u sameeyey faqad shakara waa ka shukriyey dadra khayr allah ku siiyo allah kugu barakeeyo allah kugu dhaqo kugu dhowro saasaad yeeshay niyow nimaad wanaagsan baa tahay meel kale allah ku geliyo wax kale ma haya maanta aan ku dhaano wey intaad dadka raamihood hawshu waa xariiqan tahay waa dhammaatay ayib abaalgudku wuxuun gacan laga dhiiba meehe waa shukriday shugriday waa la timid baa lidi wain katam hadduu qariyo ood shib tiraada aamusdaba waa lagu siyo sadhaqaaqdayba xataa maan soo fiirin xataa axsantadii shaw sawaaxida golt maan soo turin mushkilo wey <laughs> ayib wain katamo hadduu qariyo abaalkii war xoogaa yaa ku siiyey maaa kaa khusay aggeed kana nimid annagaa shaqaysanay waa ninkii hebel anoo iga tallasaa iyo khayr allah siiy ma wuu qarin hayaaba ayib faqad kafaruu waa ku kufriyey shukriga iyo abaalkii ayib waa ballanfurow ninkaas waman taxallaa ninkii ku labista bimaa lam yucda waxaan la siinin sheegtahay kaannamaa waxaad moodaa labisa inuu xidhay awbay zuurin laba maroo been ah laba qaydoo beenu xidhay wey kanaanu qabannay waan qadeeyey kana hilib baan ka dhargay maanta saas waxba maad samaynin waan been haweeneyna nabig wata waa tii waxaa lala qabaa haweeney baa lala qabaa dangalaan leh waana istafnaa bay tiri haweenaydaa layla qabo wuxuu sanninkaygu isiinay ma u sheegan karaa hebel soo khayr allaha siiyo kun shilnoo biilo aroota isiiya dharkaasuu ii keenay se dahaba waxaanu siimay kanu siimay ayada ku xumanaysaa moogtay habeenka dambe markuu agga u dheelmay malgii baa galay dabkiisa ayaa ninkaa qaxaay maxaa yeelay tii kale waxay tihi intaasoo dahaba intaasoo kana intaasoo alaaba maamin waxbay sheegtay bimacnaa marka waa ninku wuxuu la shaqeeya oon gurigaa kale la shaqeeya dowladda kale markuu tago malgii baa galay waxay tii nabi maxamed oo jimatuurad ma samayn karaa oo islaanta iska dhicinay nabi wuxu uhi ma bannaan xaaraan wey ayib tii oo kaleba nabigu ka hadlay sal slam waman taxalla ninkii isku sharfa wey isku biladeeya labista bimaa lam yucda waxaan la siinin maalina nabiga haween baa nebi wuxuu ku yidhi soo cun raashiin meel la keenay unaa raashinka wax ku cun waxay tihi bes nabi maxamed dhergaysanay nabi wuxuu laa tajmacii kadiban wajuuca xuri been iyo baahi ha isku darsanin gabadhii hadday baahi ku sii raashin wax ku cun haddaad eraysan tahayna waa masale kale yani sheekh beenta lama ogolo sharafta gobba laga xigaaye waa dhuxsana lagu subkaa waa masale kale masale kale wey laakiin markii wax hadal iyo xaqiiqad tahay been lama ogol mamnuuc wey waman taxallaa nin ku labisa bimaa lam yucda waxaan la siinin kaanama waxaad moodaa labisa nin xidhoo kale awbay zuurin yani awbay kadibin laba meeroo beenuu xidhay wey maayb bimacnaa wuxuu ku dhex jiraa been ruuxu marada kor uu ka qaba iyo tohoosta ka qabo waa shay u dhexeeyo oo muxiiطun bihi ah saa darteed been baad ku dhex jirtaa wey xadaثna msdd بن msrhd qال xadaثna abu cawاnة وضاx بن cbd لlah yشhكري عن الأعmش سulayman بن مهrاn عن mujاهid بن jبر الmkي عن iبن cmر qاala qاla rasuul الlah man اstacاada bالlah ilaahay ruuxii magan gala faaciiduhu magan geliya ilaahay baan kaa magan galay hadduu ruxu ku yahdo waa in farha la geli ilahay ga kaa celiya warkaas gaalnimo weeye waa kufri weeye ruuxuu ku yidhi warniyow ilaahay baan kaa magan galay maanta warkaasi dad dhegta ka jirta ilahay ga kaa celiyo waa gaalnimo kufriyaad bay ka mid tahay ayib maxaa yeelay waxaad faanantay ilaahay subxana wa tacala awooddiis adoo adood kabiiro ku dhachaya ama dunuub kale ku dhachaya waxaadan samey lakin inaad ilahay kor u aado oo tira ilah maanta kacwgas yani kufriyaadkay ka mid tahay man istacaada biاllaah ilaahay ninkii idinka magangala ninkii ilahay magan gala wey oo ilaahay cuskada faaciiduuhu magan daaya wey faraha ka qaada haweeney baa nabig sal slam aroos habeen dheelmada bay tii acuudu bilaahi minka ilahay baan kaa maangaynay maamku nabigu damcay inuu xaaskiisa wax ka dayo bay tii inta isbuustay acuudu bilaahi minka laqad cuti bicadiimin ilxaqii biahlika nab sal slam ruux weyn baad magan gashaye waad fasaxantay reerkiinna aad gabadhii wuxuu u yidhi nab sal slam bilaal iyo reerka bu u yidhi uudi gabadhaa sahiifi calas iyo reerkooda lagu simo maca salaama warku waa dhan yahay waa reer la dhisay guri dhan weeye ilmahood garaacaysa aabbo ilah baan kaa maangad udhaw far lama saari karo islaamta bur u qaada hadday tira ilah baan kaa maangalay saa ma taaban kartid ayib marka hawshaa khatar wey ha layska ilaaliyo yaan la fududaysanin waman sa'ala billaahi ilaahay ninka wax kugu weydiista ilaahay dartii wax igu siibu ku yidhi qolyo mugtao tuugsado waxaa jira reer magaal oo ama xooguu cilmi dhood ka warqaba hadduu ku yidha ilaahay dartii wax igu sii ilahay wax kugu weydiisanaya wuxuu codsay inaad siisa wey waxaad kari karto ma hakran kartid haddii kale faajir baad ilahay ka furta subxana wa tacaala waman sa'ala billaahi ilahay ninka wax kugu weydiista fa acuuhu siiyaa layidhi ilahay baa kugu weydiis ilaahay wejigiibu wax ugu sii balna wuxuu uhi waa malcuunun man sa'ala biwajhi illaah ilaahay wejigiisa ruuxuu ummadda wax ku weydiista asagaa malcuuna horta wamalcuunun man su'ila billahi famanaca waxaa kaloo malcuuna ee ahjartii ilaahay wejigii ninka wax lagu weydiistayo haddana bixin waayo waa malcuuna isaguna bimacnaa shilinkii iyo ilahay maxaa la weynaaday shilinka la weynaaday ilan xaqiiqada meeshu taalla saase eh. xoogo adduunyada hayd iyo shilinkii waxaa la weynaaday iyo alle shilinka la weynaaday waa hawl khatara hawsha ayada waman sa'ala biاllah ninkii ilahay kugu weydiista faactuu siiyaa la yidhi waman ataa ilaykum macruufan waman ataa ninkii idinla yimaada ilaykum idinka macruufan wanaag iyo sama idin sameeye abaal fakaafiuhu u abaalmariya fain lam tajiduu haddaydan helin waxaad ku abaalgudaan fadcuu lahu u duceeya ammaana xataa yaclama ilahu ruuxuu ogaado an qad kaafa'tum inaad u abaalgudeen ilah ku dhaha bes sheekh ducada aayar bes bes ugu dhaaso ruuxu bes sheekh intaa mayo soco u ku dhaho daba taagnow xataa yaclam ilahu ogaado an qad kaafa'tum inaad u abaalgudeen ila wax kale ma haysid duceeya intaa tabartaada ah af somaaliya u soo baabu man lam yajid almukaafa'ata falyadcu lahu bukhaari adabkiisu caadi ma ah baabbaab bus daba dhig intaa hore nugu filayd ba intum bu soo celin doonaa ayib baabu man lam yajid ruuxaan helin buu baab yahay almukaafa'ata abaalgud ruuxaan helin muxuu samayn falyadcu lahu ruuxa u duceeyo xadaثana musa bn ismaaciil atabudaki qaala xadaثana xamaad bnu slma abu slma albasri can haabit bn aslam albunani min ahbat الnaasi fii haabit weeye nink la yhahda xamaad ibnu slma waa nin iqo xaafidoo dabti ah ilaa ahna ahli اbidaci takalamuu fiih kaana mutashadidan wuxuu ahaa wasayfan muxtariqan cala ahli اbidac saa darteed bay ka hadleen sida raajixa waa iqatun laa kalaama fiihi inkastoo bukhaariya muslim aysan isku waafaqsanayn xagga takhriijkiisa oo in xadiiiisa lasoo saaro fi lusul lagu soo saaro ayib can anas ibni malik ana almuhaajiriin laakiin ibnu xibbaan iyo khayrkii waxay caddeeyeen raggii u horreeyey xamaad duray inay ahaayeen ahlulbidac qadariyo jahmiyo khawaarij iyo wix lamida maarikiin baa duray ayib lanna waxaa weye ninka ahlulbidaca ku kakan ee ku daran waa la weerari asla warankaa la gelin taariikhiisa dib loo baaro waxaan jirin beenba marka dambe loo sm lo waayo nasabkiisa la dur marka dambe ma taqaanaan lamaba yaqaanaba ree hebel ma lagu dharkas dh taagan waa dhow unbuu ree hebel baan ahay ree hebel maxay sheegi ninkasun culama ma aha meeshiis waraa ka baxo yani wixii la doono shaeekh cabdihabee gaal ingiriiso master hanfer ah, ayaa hawsha usoo dhiibay master hanfer idinku soo dhiiba waa khuraafaad saas lagu daba ayib idan waa markii ninkii meel loo maro la waaye waa in waxun la raadiyo wey waa in wax la raadiyo wey bal ninkii u horreeyey kitaab ka qora maxamed cabdiwahaabe caaye shacab cabdiwahaab nin ingiriisu ah whaabis buntl ka oray sideed toban sana kadib marku shekhu dhintay bu qoray isagaa ugu horreeyey magacan wahaabiyana ingiriis baa bixiyey oo ku caayay iyaga muslimiinta ku caayay salafiinta ku caayay ilaa yoomina haadana qolyahan la dagaalam wahaabiyada wey suufiya cidna wax ku fali carwa kaasa gaalle suufiyaha la qabta arka wir waa wada joognaaye bal soomaaliya intaad iskugu noqotaan gaal la taagan suufiyaha la qabto qaadiryaha la keeno zaylicyaha la qabtay oo weysiya axmediya iyo saalixyaha la keeno dadka dhoobnaa soomaaliya u badnaahaysa waad garanaysaani bal hal aad idinku sheega abadan soo arki maysid ya saalixiyadiina cabdilxasan baa ugu horreeyey ayuu ragmi ka mid ahaayeen ina cabdilxasan dan baa u geysay saalixina xataa ma ahayn markay qaadiriyadu dhan waa gaal ah la soo qabto oo iskugu tageen buu ku carara ayaga sheekhii dariiqada fadhiyey makana xoogu buu ka soo qaatay ayib amaa ilaa yoomina hada lama hayo bal waxaa la hayaa mabaadida khuraafaadka iyo tasawufka iyo baatiniyada inay fangareeyaan gaaladu taarikhda hindiya akhriya taarikhda afghanistan iyo bakistan halla akhriyo taarikhda caalam islami o dhan dib u fiiriya hadda waxaa leh halla bumbooniyo halla fangareeyo shiicada iyo suufiyada say u baaba'aan mabda'a salafiga ah ilaahay iyo rasuulkiisa lagu xidhmo waxa kalena baraha laga qaado ilaahay halla caabudo nebi maxamedda sidii loo ceeday laga barto ilaahay subxaana wa tacaala keligiisa la caabudo warka ayagu nebi maxamedna ha laga barto ilahay sidii loo caabudi lahaa asagana xurmadiisa hala siiyo han lagu salliyo hana la raaco maca salaama saxaabadu maxay tahay sharaf iyo akhyaari mujaahidiin weeye radi allahu canhum culammadu maxay yihiin ahlu khayr wanaag wey diintaan ka barnayna laakiin cid daba taagan yahay iyo cid caabudi iyo cid lagu tawasuli iyo qubuurtooda la tegi midnama jira iyo cara lagunti iyo sharad iyo lafa meel lagu xidh midnaba idan intaasaa laisku hayaa lanna waxay dhaheen salafiyadu waa wado toos oo durba ku dhacaysa dheh maxamed ma la rabay dheh ayagaa soo qoray hal akhriya e, istraatiijiya u qoray maraykanku waxay dhaheen salafiyadu ama wahaabiyadu waa dariiq toosoo durba ku dhacaya maxamed waddo kastoo durba maxamed ku dhacaysa dhib bay keeni qarax bay keenaysaa baa layidhi waa in meelo badan la soo wareego alakhayriya awood la soo maro e, ahlu qaabuurka maro la daalo ruux waa inuu soo daalo ayib warkaas ayagaa qora inagu maana qorin gaalada al akhriya warkeeda intaasaba kugu filanta ina cabdilla xasan wuxuu odhan jiray wuxuu idhi gaalnimuu ku ammaanay kaa dhimay gaalnimuu ku ammaanay kaa dhimay wadaad soomaaliyeed wuxuu idhi ina cabdilla xasan taleexis ka fadhiya isna jigjigu fadhiya waana shaykhii markaa soomaaliya hogaamin jire ingiriiska iyo etoobiyaanka iyo axmaarada markaa u ahaa axmaarada waxaa u gaalada laakiin axmaaro waa qabiil muslimiin bay leeyihiin kafarna waa leeyihin siday soomaali qabiil u tahay kafaray muslim ba u leedahay ayib wuxuu idhi gaalka taleex fadhiya afqarnuunkiisa ay dhibahaya buu i jigjiguu jooga sheekh cabdullahi baa loodhan jiray waa wadaad soomaaliyeed ninkaasoo odhanayay sayidkii baa fariinta loo geeyey waxaa la yidhi sheekh cabdulaahi wuxuu ku soo yidhi gaalka saaixiga ee taleex fadhiya afqarnuunkiisaan jigsiin la fadhi la'ahay heekhu sayidku waraaq buu soo qoray wuxuu yidhi haddii anoo soomaaliya oo muslima oo walaalkaa afqarnuunka iyo taleex kaasoo gaadhay buui jananka hebel hebel ee ingiriiska ee gaalka ah ee qundulka qaba ee weliba kaniisadda agtada ah, ah, aad degan ee dariska af qor muslim xuu ku dhibi waaya sheekhii waxaa isgarab degan janankii haystay ciidamihii sayidka baabi'inahaya baa isgarab degan marka wuxuu hi janan hebel af qor muslim xuu ku dhibi waaya anigoo taleex fadhiya shan boqoloo kilomitr ka badanna afkay kuu dhibahaya waa caqli macquula way aad famayso ayib marka yaan yaan la is wareerin ana almuhaajiriina muhaajiriin qaaluu waxay dhaheen yaa rasuul rasuulka ilaahayow dahaba alansaaru ansaar waxay la tageen biاljri waman lam yamut biالsayfi maata bikayrihi tanawacat اlasbaab wadaء waaxidu ninba wuxuu yidhi ninkaan seef u dhimanin wax kaloo u dhiman ama tiibbay baa dili ama edhis baa kala goyn ama abeesaa qaniini ama biyaa la tegi ama guri baa ku dumi ama gaaja baa kala goynba ama wax kastoo sheegtaba ninkay saxabad ku dhica soo soo dhiman maayo waa wada dhammaan marka gobnima lagu dhinto gobnimadu waa shay wanaagsan yani mabdaa asalka diimeed shay wanaagsan wey waman lam yamut bisayfi maata bihayrihi tanawacat اlasbaab wadaa waaxidu ninba wuxuu ninkaan seef u dhimanin wax kalo u dhiman ama tiibbay baa dili ama edis baa kala goyn ama abeesaa qaniini ama biyaa la tegi ama guri baa ku dumi ama gaajabaa kala goynba adu wax kastoo sheegtaba ninkaysa xabad ku dhicaa soo soo maayo waa dhammaan marka gobnimaha lagu dhinto gobnimadu waa shay wanaagsan yani mabdaa asalkii diimeed shay wanaagsan wey qabiil qabiil iyo reebel baa kan qabtay iyo heblaha kan wadatay iyo waxaa joojiya waxa maanta loo socdaayo ama magac shaar kasta u geli ama shaar qabiil u geli ama shaar reer hebel u geli waxaa danta ku sheegay islaam baa loo jeeda ayagaana caddaysanaya in islam loo jeedo ayib dahab alansaaru ansaar waxay la tageen biljri kullihi ajro dhan ansaar baa qaatay maxaa yeeley annagoo soo qaxnay oo qaxooti ah baynu soo dhoweeyeen xataa waxay nagu dareen gabdhahooda inay noo furaan xaaskooda qaybo ka mida ah. xoolihii qaatay dheheen qaybsada dagaal haddii la tago labaatan muhaajiriina toddobaatan waxaa taalla ansaareen an muhaajir meesha u labaatan ansaar baa taalla dagaalka waa uga horeeyaan waxbixinta deeqsinimada dhan kastaba nabi maxamed oo anagoo quraysh aan difaacan weynay bay dheecar quraysh soo dhiibaan kaas carab dhan samariyeen ansaarnimo la yaqaana ahay waa loo geli waaye bal yuhuuddi meelaha xijaaj oo dhan deganayd carab kaloo martigelis waa la waay ansaar ma martigelis waagi hadda waddanka soo qaxinay yimaadeen yuhud waagi waddanka timi xataa nimanku soo dhoweeyey xataa amniga siiyey carab ka difaac ansaar bay ahayen niman bir adayga oo la yaqaanay ahayn sidoodaba ayib xaggana waa iska beerley ugu waata beerley maxa lagu yaqaanay dad jilcsan yihiin oo geelileydii nimanka reegaroodka dhibka iyo ku fiican hawlahaas iyo waxaska dhicinta wamaca daalika carab o dhan walaa koraad walaa deexeed walaa udul waa loo geli waan ayib nim ilahay doortay subxana wa tacaala nim meelba ka soo baxaay qaala nabig wuxuu laa ansaar ajirkao dhan maysan qaban ansaar nabi maxamed wayna biilaan wax kastayna siiya haddii ajirkiiba qaataade qaala nab wuxuu laa maysan qaadanine maa dacawtum ullaha lahum intaad ilaahay u baryaysaan eed u ducaynaysaan ajir lamaysate kala goosate markuu xooguu kuu shuba adna duc ku shub ducaydu ma bilaash ba marka waa yahay asagoo haybil hay nafaqay laakiin annaga waxaan u buuxiyey duca khayri mid adduunya inta waan ogu shubay marka ducadu laftirkeedu wax abaalgud wey maa dacawtum اllaha ilahay intaad u baryaysaan lahum lilansaari ajirka maysan qaadaan ma dhammaysanin wa anaytum aad ammaanaysaan calayhim cala alansaari bihi bilkhayri ku ammaanaysaan abaalka idinka intaad sheegaysaan mogta ninka abaalka kuuga haddaad sheegayso waa tolnimo haddaad u ducaysana kaba si daranba nin abaalka haya haddaad tahay wiilkan waayo waa hebel aad ku soo boodi oo dhihi aabbihii baa saa ii geli jira o xaggaad dhigayso ood abaalka la socoto tolnimo wey ducahadaad ku dartana waaba abaalgud weyn wa atnaytum aad ku ammaanaysaan calayhim cala alansaari bihi biاlkhayri wاlajr baabu man lam yushkir an yashkur الnaasa wuxuu baab yahay dadkan ruuxaan ummadda u mahadnaqin ee jasaarka abaallaawaha ah buu baab yahay xadaثna muسى بن ismاعيiل التbudki qala xadaثna الربيع بن مسلم أbu bكر الجuمحي ثقة xاaفظ qala xadaثna محamed بن زiyاad الجuمحي أبوالxاriث المdني ثقة ثبت min رiجال الجamاعة عن أbي هuريرaةa عن النبي صل ل sلم qاala laa yashkur illaaha ilaahay kuma shukriyo man laa yashkur الnaasa ummadda ninkaan ku shukriyo ilaahay shukrigiisa iyo abaalgudka rabbi meelba ma saari karo ninkaan ummadda waxeeda meel saari ayib dadkii kuu muuqday ee waxooda xataa haddaad inkarta kugu qabsanhayay ee kudaba taagnaa baabad abaalkoodii shukrigooda lagaa layahay allah subxaanahu wa tacaala adaan u jeedin ka war rabbi aad u jeedin adugu hadda muuqaal ahaan dayib wixaad samaysan aan yac hadda ku dhahaynin oo xilli kale kula sugaaya abaalgudkiisiina meel kaaba ka daran way tagale idan somalia waxay tiradaa kow nimaan dhaqin kun ma dhaqo yani hal ninkii aan dhaqan kari ama ceesaan la siiye aan meel saari karin tira adhi ama foof geela ma dhaqi karo bentii wey ayib sidoo kale ummadda ruuxaan u mahadnaqin iyo shukrigeedii iyo abaalkeeda aan gudin ilaahay xaqii subxaanaه wa tacaala ma gudi karo fadl sheekh قال الإمام البخاري حدثنا مسلم إسماعيل تبوذكي قال حدثنا الربيع بن مسلم أبو بكر الجمحي قال حدثنا محمد زياد أبو الحارث المدني الجمحي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى إلهي وxuu ku yidhi linafsi nafta ku yidhi ukhrujii soo bax qaala waxay tihi naftii laa akhruju bixi maayo ilaa kaariha anoo la dirqaye mooyeen anoo la iqasbaya mooyeen bixi maayo anoo kohsan haya ayib idan xadiidkan wax munaasabaa lama laha baabka ukhrujii qaalat laa akhruju ila kaariha naftu marka la bixinayo iyadoo kohsan maa la saari iyadoo kohsanaysa iyadoo dhibsanaysa idan wax calaaqa ah baaba man lam yashkur wuxuu baab yahay ruuxaan ummadda u mahanaqin xadiidku wax cilaaqaa ah lama laha ayib <clears throat> waxay leeyihin culamada qaarkood xadiidkan sheekhu hadda uu sheegay iyo xadiidka hore waa isku sanad soo maa nuskhada bukhaari wax ka warinayo umbaa xadiidkan ka dambe isdabagelaysa marka lilamaan buhaari iskaga soo guuriyey waa nafs snadmar xadiikan muslim ismaaciil atabudaka rabiic muslim maxamed bn ziyaad can abi hurayra wey idan maadaama nuskha waaxida uu ka wariyey iyo min aslin waaxidin uu isdabageliyey waa la sheegaa waxaa kaloo laagadhici karta bukhaari inuu macna fog uu tilmaamhayo ruuxa bini aadamka sidiisuba xaqa inuu ictiraafo qaaliban iskaga adag tahay ama abaalka uu ogolaado siday naftu u tiri anu bixi maayo anoo kahosana mooyeen baa dadka qaarkood waa laga yaaba inaysan abaalka ogaan ama sheegin inay dhibsadaanba mooyee oo aad mahadsan tahay ataa wuu ka xishoonaya hebel baa saa ku galay wuu ka xanaaqi waaga aday kaa taalla babasta ahoo tukuhu ku cunahayo baa hebel ku qabtay hadduuse hebel ahayn laguma arkeenba nairobi hebel baa kugu soo dhoweeyey lowlaahu daadkaaba ku qaadi lahaa ma aniga weligayba in hebelel waa la yaqaanaaye nin rageed yaraantii baan ku soo bilaaba anugu inaan wax qabsado sagaal jir waagaa baan tarin jiray war ha nagnaglynina aayar ah, abaalka iska sheego marka waxaa macquul in bukhaari meel kasta u socdo ismaadku ay tahay naftu inta badan inay wax ictiraafto abaalka dadka ay kuleey ay qirto ama ay qirato waa ku adag tahay waa macquul haddii la yidhaahdo laba nusko waaxidun bu xadiid ku yimidna waa macquul laakiin kolley ima caddo yani munaasaba daahira ima muuqato baabu macuunat rajuli akhaah wuxuu baab yahay kaalmaynta ruux u kaalmeey walaalkii uu kaalmeeyo caawiyo xadaana ismaaciil bn abi uways qaala xadaanii cabdiraxmaan ibn abi zinaad wa saduuqun tagayara xifduhu lama qadima baqhdaad wa kaana faqiihan caalima can abiihi aabbihi oo ah abuzinaad abuzinaad magaciisa loo yaqaanaa cabdulahi bnu dakwaan can curwata ibnu zubayr can abi muraawax alkhifaari aw muraawix waxaa tiradaba idan marka aabihi waa cabdullahi bn dakwaan abizinaad aabihi asagu waa iqa habt xaafid ama wiilka ayaa xoogow saduuq ah tagayara xifdu lama qadima baghdad ama curwat bn zubayr waa taabici min iqaat taabiciin can abi muraawix alkhifaarina waa min kibaari taabiciin iqatun habt adraka الnabiya walam yarah nabigu xataa soo gaar noola ku soo gaaray laakiin nabiga lamuusa kulman arag can abi darin alkhifaari can الnabi sal slam qiila nabigu waxaa lagu yidhi ayu lacmaali khayr acmaasha keebaa u khayr badan nabi maxamedow keebaa u khayr badan qaala nabig wuxuu ihi iimaanu biاllah ilaah la rumeeyo ilaah la rumeeyo loo hoggaansamo ayaa u khayr badan acmaasha qalbiga ah iyo wa jihaadun fii sabiilihi jidka ilaah lagu halgamo jidka ilaah lagu halgamo ayaa ku xiga laa yaslamu sharafu rafiicu min alada xataa yuraaqa calaa jawaanihi damow nin baa yidhi sharaftu iyo gobnimadu sarraysaay nabadgeli mayso ilaa agagaarkada dhiig lagu daadiyo roorimada iyo ataa qabiilka sooma taqaane waxaan loo dhimanin oon loo dhiidhiyon rag u gucin sidiisa ma jiro qabiilka aan wiishiisu aysa dagaalamin lagama hebaysto waa dhaqankii haddaa xumaa ayib idan shay aan la difaacin oo nin kale uusan difaacin u taagnin waxba socon maayo sharaf baan jiraynin islaamnimaan jiraynin diin baan soconayn ayib maxay gaaladu meelahay joogta uga soo duula muslimiinta loo baabiye maa nin kasta dhulkiisa jooga diyaarnu jirto argixismaa gala soo ka ninka kusoo maqanba libax waa ogyahay soo dabagala ninka u khatarsan buu weeraraa marka ka daba taagana xoogoo gergirirahayay iyo guriga ninka soo jeed weeraraya ninka xooguu gacanta lugdibay ku dhaqaaqi maayo wuu ogyahay raggaa soo socdsantaa ninka u khatarsan buu weeraraya idan marka ragga qunyar socodka la sheegahaye iyo danto dhaqadkii xidaarmaanayska waa ka warqabaa gaaladu way og tahay cidna wax ku fali mayso waxba yaan isgaabin masaajid kaga tukada idinku cidna wax ku fali mayso ayib marka saas weeye laa yaslamu sharafu الrafiicu min alada xata yuraaqa calى jawaanibihi damu wa jihaadun fii sabiilih ibnu taymiya wuxuu raxmat ullah aleyh diinta islaamka labaa lagu ilaaliyaa difaac daakhili ah iyo difaac khaariji ah yani alamn اdaakhili iyo iyo waxaa weeyaan alamn alkhaariji waa ana waxaan u naqaano wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaara alkhaarijiya waa labada arrimood u dhacan wasiir gaashaandhig muxuu qabtaa gaashaandhig shacab kuma warara moogta magaalo loo soo diri maaye milatarigu laguma soo daayo magaalo laguma soo daayo boolis iyo waxaa kaa kufoodobi xoogaa ku cadhsanaya wax la garan waaye intaasaa kaa adag adagu wuxuu leey mti raxmatullah diinta islaamka almru biاlmacruuf wاlnahyu can اlmunkar waa alamn اdaakhili muslimiinta dhexdooda waa inay xaq isu sheegaan xumaanta iska reebaan ayagaa isboolis ah ayagaa maxaanku dha isbangaane oo la isxidxidi war hoy waa khaldan tahay war waa el daran tahay muslimiinta dhib xaqaa loo sheegi midka muslimaad waa la qaban yani nahyi iyo amar bilmacruuf iyo can اlmunkar waa in ay ka dhex socdo muslimiintu maxaa kaa geli hebel afaarigiisa danaha dadka hagila faarahooda oo ninka horta rebaadiyaa tahay war dadka maxaad ka rabtaa waa dadka waxaan ka raba diinta noo dartay dhe yani idad darro wey dadka maxaad ka rabtaa iyo afaara dadka lama gala iyo waa isdhiib lambar kow wey ummaddan waa in xaqa loo sheego muxuu dhihi abu hurayra wallaahi la armiyannaha bayna aktaafikum maa lii araakum canha mucradiin la armiyanna bayna aktaafikum waa in ruuxa xaqa loo sheego lagu garhaba diido kitaabaa la diiday baa ka arag hawl ku taalla ma ah afarti boqol iyo quraankana boqol toban iyo afarti quraankana qaana kaaba akhrisanaya ka adag yacni waa kufriyaan bimacnaa waa diidda horteed yacni wuxuu yidhi ibnu taymiya hadday muslimiintu laga waayo inay xaqa isu sheegaan xumaantana iskaga digaan waa burbureen daakhiliyan way burbureen wayna dhammaadeen calow khaarijana weligood iska celi ninku markuu gudihiisa is oo asagu uu hoos ka dhaqan yahay yuu cadowga bannaanka iska dhiciyaa qabiil iyo qoys ayagoo iscunhaya waxba iska dhici maayaan ninkii xaaskiisu hadday dagaalamayan is haystaan aruurta waba ka socon maayo carurta labalaba isku absan ayaguna kala bixi maayaan caruur kalena isceli maayaanba sidaaba idan amniga daakhiliga waa in lagu sugo bilamr bimacruuf wanahyi can munkar amaa cadowga khaarijiga gaalo waa in gaashaan iyo seef xabad aljihaadu fii sabiil labadaa haddii la waayo labadaasna waa laga ba islaami waxaa l khadiibka waa in laga soo qoro wuxuu ahrinayo suusa u kicina shacabka waa laga sii jasuura la soo maray waad fiican tahay xooguhu sheeg ammaan dadka ka soco kalaabyadii iyo meelii ibdari lagama hadli karo xorriye weeye saxaafadihii nabiga caahya maya lama taaban karo walaas war ninkaas masaajidka ku tukada daniisaa qabsado hawshan dawlad u taallaa jihaadna lamama sheegi jiin iyo ha iyo daal lama maqli karo mamnuuc manhajta carbeed o dhan waa laga gooye kuwayt an iyo toban sana ka war baa laga saaray manhajkeeda laga saaray masrna mar waa laga bixiy an sano kahor sacuudiga waa hadda laba sano kahor ba inda laga saaray dhammaan waa dhammaatay maxaad u bedesheen xoogo waa waxaa lala soconaya casriga xaaliga teknolojiya lala soconaya teknolojiya ma toban sana kahor loola socon waayo yani waad waa isdhiibteen almuhim laakiin ruuxu intuu noodiyay xaqaas kaga adigo meel <laughs> cili la qaban bor looma haye iila waxaa leey fa ayu riqaabi afdal nabi maxamedow qooraha keebaa u fadli badan qoor la xoreeyo addoommada la xoreey keebaa u fadli badan qaala wuxuu nabig sal slm akhlaaha midda u qaalisan tamana xagga lacagta wa anfasuhaa midda u qiimo badan cinda ahliha sayladii suuq haddii la geeyo ruuxa u qiimo badane u qaalisan baa ugu ajir badan dadkii lahaana ku qiimo badnayd ila dadkiyagoo isku qiimo ah yani isku sicra iyo haddana taya ahaan waxqabadka iyo raganimada ay kale xoog badan yihin akhlaaha midda ugu qaalisan samana xagga lacagta wa anfusuhaa anfusu riqaab wey midda ugu qiimo badan weeye cinda ahliha aalkeeda markay la joogtay ay dadka laha la ag joogtay ayib hashu waa in hebel ninkuu dhi waa fir hebel baa la yaqaanaa xooguu sib iskugu dhajinaya ayib marka addoonka ninkuu aad u jecel yahay ee uu leeyahay waa xirfaduu yaqaana waxqabadkuu yaqaana kanuu yaqaana kaasa u qiimo badan qaala afara'ayta wuxuu ihi saxaabi nabi maxamed bal ka warran in lam astadic haddaanan awoodin bacda alcamali camalka barhkii acmaasha khayrka badan eed sheegtay haddaaban ka soo bixi waaye ka warran sidii saxaabigii nabi maxamed anuu fulayba anaye bal hawl kale ii sheeg jihaadkan waa lagu gablamaayo jihaadka xooguu yar kulul yahay bal kale ii sheeg hawl loo sheegay markaasuu da nabi maxamed taana waa agta tu sheeg tu loo sheegay wuxuu nabigu taa waa agta bal tu sheeg nabi wuxuu uhi bima tadkhulu jannata idana waa yahay wixii lagu sheego dhahdaa tiri taa waa adag tahay maxaad janno ku geli baa layhi wasu ma jannaad ka geli baa doonayood lagu feermayo iska gal maxaa kama jira warka asaga ayib jannadu waxay u baahan tahay lacag qaaliya baahanta qaala wuxuu ihi fatuciinu waxaad u kaalmayn daa'ican mid dhumay udhunsan baad dhigi kaale waddadii karlaya agga mar baabuurkan raac halkaa tag sidii sidii reer khaliij qudaam dadka ha dhihin gudaam war gudaamkan baas muxuu ahaa war meel hebla awo gudaam ba ku leehay weligaaba waraa iyo khalf ku dhihi maayo gudaam weligaa gudaam weeye horay socon horay waa socon qudaam ma aqaana iyo garan mahaya allahay ka alla iyo hawl taalla maaha ya gudaam bacda shaar nin weyn baa ku dhihi laakiin boqolkiiba siddeetan intooda kale wayn ku dirhayaano qolyahan dhex degana hadda kenyaatugu xagga tilmaama bay ku fiican yihin tilmaanta markay ku argaan dhuusan tahay kuwan dambe khariran mayo kuwooda hore gacantay ku qambo way kuxayn meeshaad sheegatay inay ku geeyaan yaa badan yani ruuxa dhunsan ee meesha garan laha in la caawiyo aad bay u ficanta gudaam iyo hawlaha la joojiyo ayib waxaa la garanayna waa la yaqaanaa waa daadse jooji ma garanaya lakin waa kula raadinaya geen kanaa dhaame ayib fatuciinu waxaad kaalmaynaysaa daa'ica nin habowsan oo dhunsan aw tasnacu ama waxaad wax u qaban liakhraqan inaan waxba samaysan karin akhraqa waxaa ka mid ah ninkaan dhilka qoran karin een mobaylka shidan karin ee hadduu ka hallaaba saacadda buxsan karin u wax o dhan u caadada aan furan karin musqusha xataa aan geli karin tus wixii o dhan ramiye ka yahay sidan yeel sidan yeel liakhraq akhraqa waa ninka aan saanic ahayneen dhiilka meel laga marayo qaab loo qoro midnaba aan garanay waxyaaba badan baa jira marka hadda magaalo la joogo ruuxaa la siin biyo xataa ma furan karaa baashi waad u furi kor intaad bir ugu qabaata u kala jebiso curu <laughs> samee ayb qaala wuxuu uhi saxaabiga afarayta ka war nabi maxamedow in dacufti intabaad aan ka daciif oon kii dhunsanaana aan hogaamin waayo oon eh, eh, eh, hadiyan waayo kii sancoolaha iyo sancala'aantaana aan wax u samayn waayo jihaadkiina aan tegi waayo waxaan wax ku ibsada oo qoolaha ku xooya aan waayo qaana wuxuu yidhi tadacu الnaasa dadka waxaad kala tegi min ashar war sharkaad umadda ka celiso bal adugu lafaha ka adkoowo ummadda sharkaada ka xasilo meel fadhiiso fa inahaa midda ayaga inaad ummadda sharkaada ka daysataa sadaqatun weeyo tusadiqu biha calىa nafsika waa sadaqo isku sadaqaysa naftaada wey adaaba isku sadaqaystayba ummadda gadha sharka baabu ahli اlmacruufi fi اdunyaa hum ahlu اlmacruuf fi اlaakhira adduunyada dadka ahlumacruufka aakharana ayaguma ahlumacruuf wey adduunka ninka samay wanag lagu yaqaan hebel waa ahlu khayr waa nin wanaagsan waa nin keen ah salaadaha jamaacaadka masaajidda waxqabadka janaasooyinka dhibaatooyinka muslimiinta khayrka ummadda loo shoogo ha laga qayb qaato baahidooda lambarkow hebel dadku mas hebel loo tagaa la dhihi waa ahlu khayr aakharana ahlu khayr wey ayib aljaza lixsaan ilixsaan xadaثna عaliي bn abi hishaam saduuq tukulima fiihi litawaqufihi fi اlqur'an qur'aanku wuxuu dhihi maayo kalaamullah baan taagnaan waa makhluuq walaa hayru makhluq aan u bixi maayo alqur'aanu kalaamullah halkaa caray dhaafiya buuri idan waxaa mubtadic baa tasaacada laga bilaabo qul kalaamullahi hayru makhluuq taagnow ayib laakiin dhaqaaqi maayo muxuu yahay kaa socan mayso kalaamka ilaahay qur'aanku waa kalaamullah hayru makhluuqin wax la abuurayna ma ahee waa sifa min sifaat illahi taagnow laakiin kalaamulahi baan taagnayn waa makhluuq iyo makhluuq midnaba ma aha dhihi maayo yaa lagu haystaa ninkan lagu galay ama sidiisa kale nin aaminoo wanaagsan bu ah ayb magaciisana cubaydillaah arbakh baa loo yaqaana arbakh dibrakh baan ujeeda qaala wuxu uhi xadaanii nusayr ibnu cumar ibnu yaziid ibnu qabisat ibnu yaziid alasadi waa majhuul majhuul xaal wey can fulaan fulaanka lama yaqaan asaguna qaala wuxuu uhi samictu waxaa maqlay burmata ibnu ninka loo yaqaano burma ibnu waa majhuul kale annahu burmahaas samica wuxuu malay qabiisata ibnu burmata alasadi waa saxaabi ninkan dambe qaala wuxuu uhi kuntu cinda anabiyi nabi maxamed agtiisan joogay fasamictuhu nabigaan maqlayoo yaquulu leh ahlu اlmacruufi wanaagga dadkiisu fi dunya adduunyada wanaagga kuleh samaha iyo khayrka ku leh hum ayagu ahlu lmacruufi macruuf iyo same wanaag ahalkoodu weeye fi laakhirati akhira marka la tago dadka ahlu khayrka lagu yaqaano adduunka marka la joogo aakharana iyaga ahlu khayr ah. wa ahlulmunkari xumaha dadkiisu fi dunya addunyada marka la joogo hum ahlulmunkari fi laakhira jahanam cadaab bay tagaya ayaguna meel xun adduunka inta ninka xumaan lagu fiiqo xumaan lagu ogaadaayey oy muslimiintu xumaan ku ogaadaan fartan lagu fiiqo aakharana fartan lagu fiiqo naar buu tagahay ninkii wanaag iyo khayr adduunka loogu fiiqana asna janno iyo wanaag baa aakhara u leeyahay wey labadoora marka waa ishabahan wey xadiidku sanadkiisu waa daciif jiddan ila anahu saxiix xadiidku waa saxiix ayib maxaa yeelay can jamaca min asaxaaba buu ka soo oraray minhum cumar bn khadaab wa umu salama wabni cabaas wa abi musa alashcari wa salmaan alfarisi kama qala dahabiy alxaafid bn xajar washekh alban raxmat ullah alayh xadaثna muسى بن ismاعيل التbudki qala xadaثna cبd الlah بن xasان alcambri maqbul maqbul wey ninkan dambe qala xadaثna xibaan ibn caasim alcambri maqbul asaguna wa kana xarmalatu cabdالlah بn xasaan iyo xibaan bn caasimba waa laba daciif bimacnaa laba maqbuul weeyaan ree cambari wa kaana xarmalatu xarmal ibn cabdilaah wuxuu ahaa abaa ummihi hooyadii aabbaheed buu ahaa xarmala waa awow hooye oo ninka la yidhaahdo xibaan ibn caasim xibaan ibn caasim waxaa awow hooye u ah xarmala faxadaanatni waxaa ii warrantay safiya ibnatu culayba wa ibnatu culayba duxayba oo ina culayba ah iyo safiya oo ina cubayba ah baa ii warrameen wa kaana jadduhumaa awowgoodna wuxuu ahaa xarmala abaa abiha aabbaheed aabbihii bimacnaa waa maxay xibaan ibnu caasim waxaa awow ah xarmala laakiin waa awow hooyo hooyadii buu dhalay waa hooyadii aabbaheed safiye iyo duxaybana xarmala wuxuu u yahay awow aabbo awow aabbe buu u yahay oo aabbahood buu dhalay idan saddexdooda marka xibaan iyo duxayba iyo safiya waxaa ugu aadan xarmala waa intaas idan sanadka qaabka u qoran yahay waa khada tashwiish baana ku jira maxaa yeelay xibaan bni caasim iyo safiya iyo duxayba saddexduba waxay wax ka warinhayaan awowgood awood wax ka warinaya ee ma aha in xibaan ibni caasim wax ka warinhayo safiya iyo duxayba waa khalad sanadku saas ma ah waa khata nusada qaarkood baana sida u qortaan si khaldan baa ii qoran faxadatnii safiya ii qoran ayib annahu <clears throat> awowgood xarmale ahaa akhbarahum wuu u warramay can xarmalata buu oga warramay ibni cabdillaah idan annahu ahbarahum can xarmalata ibni cabdillah meesha kuma qor waa khalad khada wey ee waa maxay xibaan ibni caasim oo awowgii xarmale uu ahaa awow u ahaa iyo safiya bintu duxayba iyo culayba bintu duxayba duxaybuhuna waa ina xarmal ibn cabdilaah ayib saddexdoodaas intu waxay ka warinayaan awowgood oo ah xarm bn cabdilah saasa saxiixa ayib annahu marka muxuu noqonayaa duxaybaha oo awowgood ah aabbahood oo safiya duxayba waxaan rabaa iyo duxayba culaybaha culaybaha marka u warramaya annahu culayba baa akhbaro u warramaya can cabdillah bay noqonaysaa meesha noqonaysa waana khalad macnuhu waxaa weeye xibaan iyo labada gabdhood baa inta waxay ka warinayaan awowgood oo ah ninka loo yaqaana xar bin cabdilaah nina awow aabbo u yahay labada gabdhoodna xibaanba wuxuu u yahay awow hooyo labada gabdhood wuxuu u yahay awow aab taasaa saxiixa annahu saxaabigaas xarmalaa xarmaa nin cibaada badan aad u khayr badan ba bal waxaa la sheegaa markuu cibaadaysanaya salaaddii meeshuu ku tukan jiray qiyaamuleylka iyo tahaajudka iyo god bay noqotaa la yidhi si u taagnaa labadiisu lagood ba meel bay qoteen anahu saxaabigaas haraja wuxuu u baxay xata ata nabiya ilaa uu nabigu u tagay fakaana cinda nabi maxamed buu la joogay xataa wakhtigii carafahu nabigu u bartay ilaa nabigu ogaaday oo wejgiisa ogaaday oo isbarteen nabiga sal slam ilan ummaddu waa badan tahay falama irtaxala markuu soo guuray ee nabigu ka soo laabtay ka soo rartay qultu waxaan sidhi buu ihi fii nafsi iska idhaa naf ahaantay waxaan sidhi buu ihi wallaahi eebbaan ku dhatay la'aatiyanna nabiya nabigaan u tagahaya nabiga u tagaa u taga anaa sibu intaada tegin nabiga la daaran xata zdaada ilaa ka kororsado min alcilmi waan imid buuri amshi anoo socda xataa qumtu ilaa aan soo istaagay bayna yadayhi nabiga hortiisaan soo istaagay faqultu waxaan dhi maa ta'murunii acmal nabi maxamedo maxaad ifaraysaa oon qabtaan ka shaqeeya qaala wuxuu dhi xarmala i'ti ilmacruuf samaha iyo wanaagga la imow wajtanib ilmunkara munkarkas kaga fogow waxaa munkar loo yaqaana ummaddu dhibsatay xun ka tag xumaha ka tag samahana la imow uma rajactu waan soo laabtay haddana waan dhaqaaqayba cabaar ban socday waan soo laabtay xataa ji'tu alraaxila ilaa aan gaadiidka u tagay waan dhaqaaqay hashii aan raaci baan tagay uma aqbaltu waan soo qaabilo waan soo laabtay xataa qumtu ilaan soo istaagay maqaamii booskii marka hore aan tagnaa qariiban minhu nabi maxamed mel u dhan baan so bardana waan soo laabtay faqultu ya rasuul allah maa ta'murnii acmal mar labaad markuu nabigu intaa ii sheegay yaa xarmala i'ti almacruuf wajtanib almunkar xoogu baan dhaqaaqay hashi baan tagay hadda intaad dhaqaa nabiga haddana mar labaad ku noqo saari soo badso ayib faqaalna wuxu uhi yaa xarmala xarmalow iiti lmacruuf wanaagga la imow wajtanib ilmunkara xumahana ka fogow iyo xumaanta wandur fiiri maa yucjibu udanaka dhagtaada waxay u bogaysa cajab gelinhaya an yaquula inay kuu yidhaahdaan laka adiga alqowmu idaa qumta min cindihim faatih waa war meeshan waxaa weeyaan aad u qiimo badan baa lagu yidhi ninka lihahda xarmala waxaa la yidhi dad haddaad la fadhiisato cabaar la fadhido ood ka kacdo dhaqaaqdo markaad sii socoto waxaad jeceshahay dhegtaada inay maqasho la imo baa leeyidhi haddaad rag la fadhiisato ka dhaqaaqdo hebel nin fiican wey ninkaa maarta ha waa nin la yaabay wey ahlu khayr wey ninka asaga <laughs> dhegtaad ka maqlaysa adigu waad is jecinaysa soo ma warkaa wanaagsan ee markaad sii jeestay dad dhaqaaqdo aad doonayso inaad xagga dambe ka maqasho aad doonayso la imow intaad xumaan iyo balaayo qasatan haddana hadhow lagu ammaano socon mayso ayib wandur fiiri maa eh, yucjibu waxaa cajab gelinhaya udunaka dhegtaada an yaquula laka alqawmu qolku inay kuu yidhahda idaa qumta markaad ka istaagto min cindi maagtooda fati shayga asaga la imow bal waxa aad jeceshahay dhegtaada inay maqasho la imow sidaaduba ee wanaagga ah wandur fiiri baa alladii midka takrahu aad nacabta an yaquula inay ku yaha laka alqowm dadku waxaad necabta inay ku dhahaana ka fogow idaa qumta markaad ka istaagto min cindihim oo fajtanibka dheerow bal asna waxa ay ummaddu inay ku dhahaan waa beenaale waa khaa'in waa tuug waa kan waa nacabtaa sooma kafa fogoy marka horeba waa ahlu khayr waa musalli waa nin qaraaba xidhiidhiisa waa caabid waa geesi waa deeqsi waa halyey waa kan waa jecesha sooma la imow mee cillahaas ka wallacayna waxaan jirin laguu sheegi maayo balaayadii moogta shaqayso falamaa rajactu markaan laabtay buui nabigu ka dhaqaaqi waay nabigu muxuu ka dhaqaaqi waayey war la imow xumahana ka dheerow buu nabigu taagan yahay dhagtaadu waxaad jeceshahay inay maqasho wanaagga la imow dhagtaadu waxaad nacabtahay inay maqasho xumaa iyo xumaanaan iskaga fogow maxaad ii xamanaysaa soort anta iskaga fog wa lagu xamaa ka cadagtiba ayib falamaa rajactu markaan laabtay buui tafakartu waxaan ku fikiray hadalka nabi maxamed baan dhuuxay buuri fiqi waa in la fiiriyo xadiidka xadiidka matnigiisa in dul orda ma ahan lafdiga waa in la fiiriyo macnaha ku la fiiriyo waan dhuuxay buuri tafakartu waan fiirfiyey indhahan ku muday fa humaa فإda isla markaaba humaa labadii shay waa macay i'ti اlmacruufa wاjtanib اlmunkar lam yadacaa kamaysa tegin شhayئa min اlmacruuf wax wanaago ka baxaya ma jiraan bahad wixii khayroo dhanba waa macruuf xumaan o dhanna waa munkar ayb sheekhu wuxuu waa daciif lakin xadidku صaxiixa wey bal صaxiixun jiddan maxaa yeelay ninka loo yaqaana xibaan bn caasim waa maqbuul laakiin waxaa asaga xadiidka la warinaya mutaabacaynaya duxayba iyo safiya waa iyagana maqbuulen waana min kibaar الtaabiciin idan waa xadiidka xagga wuxuu ka noqonayaa qawi buu ka noqonaya ama cabdullah bn xasan alcambari dacfiga ku jira waxaa mutaabaceeyey ninka loo yaqaano darkhama ibn culayba ibn xarmala can abihi can jadihi cinda طayaalisi وعند عبد بن حميد في المنتخب وعند أحمد بن حنبل في المسند وابن قانع في معجم الصحابة وابن سعد في الطبقات حافظ بن حجر الإسابة wuxuu leeyahay xadiidkan qaybtiisa dambe isnaaduhu xasan yani dariiqa labaad ee darqaama ay wuxuu leeyahay isnaadkiisu waa xasan ayib idan marka xadiidku waxaa weeyaan xibaan ibnu caasim iyo safiya iyo duxayba saddexdaa taabici baa xadidka warinaya an aljad bay ka warinhayaan can aljad bay ka warinhayaan ayib dacfiga ku jira cbdullah bn xasanna waxaa musaabce darkhaama ibn culay baa mutaabacaynaya idan xadiidku waa saxiix waana siday maraya xaabin xajar iyo dahabi iyo ninka taxqiijinaya kitaabka loo yaqaana zawaa'id alada almufrad waana sida xoogaba maxaa yeelay dacfigu waa dacfi munjabira xadiidka macnihiisuna wuxuu ku yimid akara min xadiiin waaxid darsuna caaw intaas ku ogiya bilahi tawfiiq